الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم wuxuu baabaystay musanifka baabkani waana xadiid xadiidka soo socda lafdigiisi taqriiban wey tacalamuu barta min ansaabikum nasabkiinina iyo wada dhalashadiina barta maa tasiluuna bihi wixii aada ku xiriirisaan arxaamakum qaraabadiina in aada qaraabadiina ku xiriirisaan yani xiriirinta qaraabadu waxay farac ka tahay tasawuru alqaraaba wa macrifati alansaab inu qaraabo maxaa la dhahaa nasabkii iyo dadkii aada qaraabada noqoteen inaad barato markaasaad raximkii xiriirintiisii aada la imaan kartaa haddaabadan garanaynin yaa kuu xiga yaa maxaarim ku ah yaa casaba ku ah yaa dawil arxaam iyo qaraabo ah dhinacyahay qaraabadu ka timaado way fara badan tahay ama nasab ama nuugmo ama xiitinimo ama xag aabbo ama xag hooyo ama xag awoowe iyo ayeeyayaal way isdaba socotaa qaraabanimadu aad bayna u fara badan tahay tashacub iyo qaybo fara badan bay leedahay intaasoo dhan inaad garanaysaa la rabaa oo markaas way kala daran tahay qof aad qaraabo tihiin ood goyso ood xumayso iyo qof kale way kala culus yihin way sii kala culus yihiin oo akaad maqlayso nabiga aleyhi salaatu wasalaam ama axaadiista macnaheedaba laga helay jiraanka marka laga hadlayo jiraanka xuquuqdii sii waaweyn saddex saddex midka iskale waa midka qaraabada la socoto jiraan muslim qaraabo marka in qaraabada horta la yaqaano la garanayo wey gaar ahaan dadka hadda xilligan magaalooyinka jooga aada bay ugu xun yihiin qaraabada iyo garashadooda waxaa laga yaabaa qofka inuuna garanaynin aabihii yaa la yay maabti yihiin ama ayna habreed yihiin ama ilma-eeda yihiin wixii kasii koreeya iskaba dhaaf iska koreeya iskaba dhaafbe inuu kudhaha laga yaabaa aabbahay bay saaxiiba yihiin oo isagoo isla joogaan oo isa salaamayaan intuu arkay laakiin waxaa udhexeeya qaraaba unan garanaynin meeshuu degan yahay iyo waxa uu dhalay iyo dadkaas inuu waxba kala ogeyn baa u badan tahay waxaan leeyahay sababta badankeedna waxaan isleeyahay waxaa iskale waalidkaa iskale waalidka ilmihiisa hadduu qaraabada beri waayo booqashadooda uu ka qeyb gelin waayo isku xiri waayo dee iyaguna waxba ma baranayaan halkaan ba taagnaanaysa qaala xadahanaa camru bnu khalidin qaala xadahanaa cataa bnu bashiir can isxaaq bni rashidi can الzuhriyi qaal xadathanii moxamed ibnu jubayr ibni mطcimin ana jubayr bna mطcim akhbarahu moxamed ba u warra wilkiisa jubayr ibn mطcim ibnu cadi anahu samica cumar bn waa ninkii nabiga sal allahu alayh wasalam mudcamkaas mudcam ibnu cabdigaas gaalnima ku dhintay laakiin sabafal iyo ixsaan buu nabiga u galay marka nabigan daaif intuu u baxay reer daaifna ay soo xumeeyeen isaga oo magaaladii maka kusoo hagaagi laha nabiga sala allahu aleyh wasalam dhib badanna ay u geysteen kufaaru quraysh ninkii soo dhoweeyey ee difaacay ee yihi aniga maganteyda kusoo gal wey ilaa nabiga wuxuu xusay ghazwatu bader oo markaasi mudcam ibnu cabdigana uu moodanaa nabigaa xusay aleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yani wuu sheegay baa loo jeeda wuu xusayda maaha neef buu uqalay mahe eh. ya wuxuu sheegay ixsaankii iyo samafalkii iyo wanaaggii uu u galay ayuu nabiga alayh salaam xasuustay oo uu sheegay waay qofka abaalku u galo waa la xusaa ah, ixsaanku u galaa marka wuxuu yidhi hadduu noolaan lahaa mutcan binu cadi oo kuwan uu igala hadli lahaa gaalada xunxun waan usii dayn lahaa buu yihi waan usii dayn lahaa buu yihi maxaa yeelay ixsaankii uu nabiga galay alayh salaatu wasala ninkan u galay ixsaanku u galay ayuu nabiga alayh salaatu wasalaam xasuusan yahay waa nin gaal ahaa akhbarah anahu samica cumar bn khaaab uu maqlay radia allahu canhu yaquul cala mimbari mimbarka korkiisa cumar oo saaran oo leh tacalamuu barta ansaabakum nasabkiina barta uma kadib siluu xiriiriya arxaamakum qaraabadiini oo qaraabada aada marateen iyo sida loo wada dhashay ee xidid loo yahay ee xigaal loo wada yahay xiriirin bay mudan tahay xiriiriya buu nabi sala allah alay wasalam yihi yuu leeyahay cumar radi allahu canhu baa qisadan warramaya laakiin waa inoo imaan doontaa xadiis marfuucaana uma siluu arxaamakum xiriiriya wallaahi baan ku dhaartay buu yihi cumar inahu shaaniye layakuunu waxaa ahaan bayna arajuli nin iyo wa bayna akhiihi walaalkiisa muslimkaa kuwadantii islaamkeed weye layakunu bayna arajuli ninka iyo wa bayna akhiihi walaalkiisa muslimkaa ashay-u wax baa dhex mari walow yaclamu hadduu ogaan lahaa alladii calaaqada iyo qaraabanimada baynahu midkan iyago wa baynahu midkan kale u dhexaysa oo ah min daakhilati raximi ay min calaaqati raxim raximka iyo qaraabanimada calaaqada ahee u dhaxaysa hadduu ogaan lahaana la dalika la laawsacahu wuxuu ka reebi lahaa daalika xumaanta uu ku samaynayo ama dalika qaraabanimadaas waxay reebi lahayd can intihaakihi inuu ku xadgudbo inuu ka xadgudba ayay ka reebi lahayd an laba qof oo muslimiina oo isku dhiiranaa oo dhibaato inay isku geystaan ku socda ayaa laga yaaba haddana inay qaraabo yihiin ayna is ogeyna waa raxim waa qaraaba ismana oga haddii xididtinimada ama qaraabanimada ama nasab nasabka wada dhalashada uu ay garan lahaayeen ninkan dhibka uu ninkan u maleegaayo ee u rabay inuu gaarsiiyo oo kumuna sameeyeen waa reebtigii waa xagga hooyadii waa xagga aabbihii waa qaraabadii meel bay ka wada dhasheen war idinkan ishaysta maisgaranaysa waxaan idin dhexeeya iyo waxaa isku tihiin ya ayaydaa xaggay ka dhalatay ayaydaa qoyskay ahayd ayaydaa aabo qoyskay ahayd halkaas weeyaan qoyska hebla hebel iyo hebla hebel kala dhalay waa isdayn lahayn marka ah. wallahi inahu layakunu bayna arajuli ninkii wabayna bayna ashay waxbaa dhexmari walaw yaclamu ladii hadduu ogaan laaki baynahu asaga iyo waxay udhexeeyay baynahu asaga iyo wa baynahu midkan kale yani labada bayniyada mid walba celin kartaa bayna arajuli wa bayna akhihi bay leenaheede rajulkaa iyo wa baynahu akhiisa walaalka ee muslimkaa waxa u dhexeeya min daakhilati raximi oo min calaaqati raxim raximka calaaqada ahee u dhexeeya iyo xiriirka qaraabanimo ee gudaha ah ee u dhexeeya haddii ogaan lahaana la awsacahu dalika wuxuu ka mancin lahaa can intihaakihi ogaashaha raximka u ogaaday awsacahu waxay ka mancin laheed waasic buu noqon lahaa daalika qaraabadaasaa waasic noqon lahaa ka reeba can intihaakihi qofkan walaalkiia inuu ku xadgudbo oo uu dhibaato u geysto waasicaasaa ka reebi lahaa qaraabanimo ee wuuna garanayn marka dambaa laga yaaba in gadaal laga ogaado ama la ogaanba waayo sidaa lagu tago haddii la iswaraysto oo la yidhaahdo labada qof ay iswaraystaan meel bay iskaga soo galayaan meel bay iskaga goran marka in la barto wey qaraabanimada leannahu dulmiga isagoo mar walbaba xaaraana gaar iyo muslimba ayaa haddana midka qaraabadaa sii xanuun badan oo sii dhibaato badan oo sida sadaqatun wasila ay sadaqada kale oga fiican tahay iyo qaiicat raxim iyo iidaa iyo dhibka raximka loo geystana dhibka kale waa ka daran yahay muxuu yihi shaacirkii wadulmun wadulmun dhawi lqurba ashaddu madaadata min almari cala almari min darbi xisaami lmuhanadi aw kama qaala shaaciru xadiidka xasan isnaad weeyaan saxiixu marfuuca saxa marfuucan isagoo marfuucana waa asaxay hadda waa artaayo mawquuf calaa cumar wey radia allahu canhu laakiin isagoo saxiixana oo marfuucan ila nabiy sal slam loo gudbiyey waa jiraa can cumar can inabiy sala la alay sl isagoo ah dayaalisi iyo xaakim iyo hayr ay soo saareen min riwaayati ibn cabaasna waa jirtaa qaala musanifu wuxuu yihi raximah llah xadatanaa axmed ibnu yacquub qaala akhbaranaa isxaaq ibnu saciid bnu camar annahu samica wuxuu maqlay abaahu walaal aabihiis oo yuxadiثu waramaaya isxaaq ibnu saciid ibnu camar wey markaa saciid ibnu markaas aaba ah oo yuxadiu warabi buu maqlay isxaaqa uu maqlaya can ibni cabaas buu ka maqlay radi allahu canhuma ama an ibni cabaas buu ka waramay anahu cabdullahi bnu cabaas qaala wuxuu yihi ixfaduu xifdiya oo korka ka qabta oo barta ansaabakum nasabkiina barta tasiruu aada xiriirisaan arxaamakum qaraabadiine qaraabadiina aad xiriirisaan oo qofkii qaraabada ku ahaa markaad nasabka barato oo sida shucuub iyo qabaail shucuuban wa qabaaila qabiilka weyn iyo muxuu ahaa shucuubta ka koreysa iyo qabaailka iyo afkhaada iyo fasaailka jilib jilib waxaa la yihahdo weeyaan iyo rayray la yidhaahdo barta wey iyo meelaha kale iyaguna qaraabada kale agga hooyooyinka ka imaadeen yani e, ama ha kusoo dhawaado aabo ama rag ama hooyo wadka haataba fa inahu shaariya laa laa bucda inahu laa bucda fogaan ma jirto laa bucda biraximi qaraabanimo fog ma jirto idaa qarubat hadday dhowaato silada iyo isxiriirinta iyo maxabada labada qof u dhaxaysa hadday soo dhowaato qaraabo fog maba jirtaba wa in kaanad haba ahaato qaraabada baciida mid fog hagga nasab haba ahaatee walaa qurba dhawaashana ma jirto bihaa raximka ay isku dhow yahay idaa bacudad hadday kala fogaato labadan qof xidhiirhkoodii calaaqadooda hadday kala fogaato wa in kaanad haba ahaato qaraabadaasi qariiba mid isku dhowe saas wey yani labadan qof hadday ayagiiba ay maaratay niyad wanaag iyo ixsaan iyo bir iyo samafal iyo khayr ay isku hayaan ay isku hayaan walow qabiil ahaan ha kala fogaadaane waa isku soo dhawaanayaan dad isku dhow ay noqonayaan dad isku soo dhow ayay noqon haddii ayagiiba dad iswanaajin oo isxiriirin oo ay yihiin jilib ahaan qabiil ahaan baa kala fogaadaane waa isku dhawaanayaan oo wax markaasi fogaasho la yirahda mama jirto walow nasabkiiba ha fogaadee wax soo dhawaasho la yidhahdana ma jirto labada qof haddii isfahmin labada qof isma fahansana iskuma turayaan iskuma naxaan wax iskuma taraan waa kala go-een dhawaanshaha nasabka waxba ma taraaya markaas haba dhawaada nasab ahaana isku dhawaadaane ujeedadu marka waxa weeyaan in la helo qurbi iyo dhawaansho isfahan iyo waxtar iyo biri iyo wanaag in la helaa mar walbaba taasaa waxay keenaysaa nasabkii baciidkaana way soo dhaweyn kii qariibkaana way sii dhaweynaysaa way sii dhaweynaysaa ixfiduu anfusaabakum xifdiya tasilu arxaamakum ad xiriirisaan fainahu laa bucda biraximi laa bucda fogaan ma jirto biraximi raxim wax lagu fogeeyo ama lagu kala fogaado idaa qarubad hadday dhowdahay oo labadii qof xiriirka iyo wanaagga isku samay haday dhowdahay idaa qarubat sila xiriirintu hadday dhowdahay o labada qof isxiriiriyaan la wain kaanad haba ahaato raximkii iyo nasabkii ficil ahaan baciidda mid fog ba ha ahaatee haba kala fogaadaane walaa qurba dhawaansho ma jirto bihaa biraximi lagu wada liskugu soo dhowaan idaa bacudad hadday fogaato xiriirkii iyo isxiriirintii hadday fogaato wax dhawaasho la yidhaahda ma jirto wain kaanad haba ahaata ficlan qariiba mid dhow haba ahaata in kaanat araximu wanasabu qariiba haba ahaata mid isku dhowe kol haddii bucdi macnawiga uu yimaado isfahan la-aan ay timaado isku xiriir ay timaado qurbiga iyo dhawaashaa nasabka waxma tarnahde maxay tartay wa kulu raximin raxim kasta iyo qaraabada calaaqada udhexaysa dadka udhexeeya ee xiriirka ah raxim la yidhahdaye raxiim kasta aatiyatun way imaan doontaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo amaama saaxibihaa saaxiibkeed hortiisa imaan tashhadu lahu way u marakaci bisilatin xiriirin bay ugu marakacaysaa in kaana hadduu yahay ninkani ama qofkani wasalaha mid xiriirin jir hadduu qofkan qof qaraabada xiriir uu ahaan jiray raximkii oo hadli ayaa intoona istaagtay bay markhaati u noqon oo ila rabbi wuuna xiriiriyey oo wuuna hagaajiyey oo nama goynin way markhaati kacaysaa wa calayhi wa calayhi qofka korkiisay ku marakacaysaa biqadiicatin gown bayna ugu marakacaysaa in kaana hadduu yahay saaxiibkaasi qadacaha mid gooya raximkii tii gooy qofkii qaraabagoyskaana raximkii waa ku maratikici wuxuu leeyahay wuuna gooy ilaah oodna goo nama xiriirinin ayaa hadlaysa soo maray inay leedahay lisaan dalqi ah oo haddana aada u faseexo badan ay hadlayso xadiidkana saxiixulisnaad weeyaan isagoo marfuuc ahna waa asaxay oo waa jiraa min riwaayati dayaalisi iyo xaakim iyo wa ka qaala xadahanaa baabun hal yaquulu almawlaa hal yaquulu ma dhahaya almawlaa qofka mawlaha ah mawlahan hadda almawla alasfal baa laga hadlayaa laba mawlaa jirta oo muctiq iyo muctaq baa la kala dhahaa muctiq iyo muctaq kii wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey labada mawla waa la dhahaa laakiin midna waxaa la dhahaa mawla alaclaa min waxaa ladhaha mawla asfal baa la dhahaa ka muctiqa ee wax xoreeyey maxaa la yidhaahdaa mawla aclaa wey ka muctaqa ah ee la xoreeyna maxaa la dhihi mawla asfal baa la dhihi hadda marka mawla asfalkii ka tirsanaa cid xoraysay ma dhihi karaa inii min fulaan hebel baan ah ayaan ka ka dhashay ama ree hebel baan ahay ma dhihi karaa mise nasabkiisii dhalashadahay runtaabuu sheegan mise ninkuu mawlaha mawlahu ahaabuu sheegi yuu sheegan wey midda laga hadlay hadda saas iyadoo marka macno ahaan iyo muxuu ahaa sharci ahaanba ay banaan tahay mawla alqowmi min anfusihim waa inoo imaan doontaaye ayuu wuxuu hadda soo wadaa athartan in qofka ay tahay inuu dhaho hebel markuu u nisba sheeganayo mawlaahu inuu raaciyo ounan siaa loogu malaynin min fulan markuu leyahy min nasabihi nasabkiisa siaa loogu malaynin qaala xadathana muusa bnu ismaaciil qaala xadathana cabdilwaxid bnu ziyaadin qala xadathana wail bnu dawud alaythi qaala xadathana cabdiraxman bn abi xabiib qaala qaala lii cabdullaahi bn cumar baa wuxuu gu yidhi miman ant yaad ka dhalatay qoltu waxaana min taymin min tami min taymi tamiim reer bani taym baan ahay banu taymku il fara badan baa banu taym dhahdee waa banu taymkii weliba tamiim ahaa wey a min t min taymi tamiim reer tamiim qabiilka weyn ee la yidhaahdo qowska taym la yihahde kasi kas hooseeya ee kamid a qowskaasaan ahay min taymi tamiim marka taym kalaa jira taym kalaa jira a min taymi tamiim reer tamiim taymkoodii baan ahay jilibkaa taym ah ee tamiimkaas ka dhashay qaala wuxuu yidhi min anfusihim ma ayaga naftirkoodaad ka dhalatay oo abtirkaadaa mara ow min mawaaliihim mawaalidoodii ay xoreeyeen baad kamid tahay qultu waxaana min mawaaliihim maya mawaalid ay xoreeyeen baan ka mid ah qaala fahalla qult waxaad udhihi weyda marka horeba min mawaaliihim idan saa hadduu yahay oo adiga aadan nasab ahaan ka dhalanin mawaalidii ree hebel baan ahay maxaa udhihi weyde ood marka horeba utiri noogu qalisay min anfusihim sida ayoo odago ah min taymi tamiim maxaad u ulehed ah, marka taas waxaad moodaa warka wuxuu diidan yahay talbiiskaas talbiis in loo qaato inay ficlan ay tahay qabiilkaas ood u dhalatay oo nasab ahaan iyo abtir ahaan aad marto oo aadan markaasi muujinin inaad mawaalidooda kamid tahay mawlahan waxaa jirta mawla nasab mawla eh, ictaaq iyo mawla islaam iyo mawla alxilfi intaba way jiraan qofkii ku xoreeyey ama qofkii dadka xoreeyey eh, maxaa ujeeda mawla way noqon kartaa qofkii eh, nin uu sabab u noqday inuu islaamiyo oo islaamnimadiisa sabab uu ahaa ayaduna mawlo wuu noqon alimaam albukhaariga hadda kitaabkan qoray maxaa la yihahdaa maxamed binu ismaaciil bin ibraahim bin mugiirata binu bardasba waana waxaa loo nisbeeya mararka qaar aljucfi jucfahaas wey waxaan ujeedo jucfahaas marka waa mawla weeyaan oo awowiyihiisi baa yaa ku islaamay yaa ku islaamay marka waa mawla islaam wey <clears throat> marka waxaa kaloo jirta mawla xilfi baa jirta oo carabtu ilaahay hadda soomaalida way taqaanaaye in dadku ay iska tirsanaadaan oo ay taxaaluf noqdaan oo mag iyo mawlaxaba ay wada qaybsadaan oo wada noolaadaan oo isgarabsadaan oo qaaraanka ay wada qaataan oo isla bixiyaan waxaasna iyadana way jiri jirta way jiri jirtay taa iyada naam taxaalufka marka wanaagga ee tacaawunka wax dhibaato a ah maleh nabiga alay slamna wuxuu uu sheegay laa xilfa fi lislaam waayu xilfin kaana fi ljaahiliya kama qaala aleyh الsalaatu wasalaam ilaa zaadahu quwa xadiidiis macnihi saa yahaa jirtay xilfi ma jiro islaamka dhexdiisa laakiin xilfigii jaahiliyada jiri jiray ee wanaagga iyo waxaa ku dhisnaa islaamku xoog unbuu usii kordhiyey wasii oojiyey wasii xoojiyey oo mathalan xilfu lfuduul baa jiray xilfu lfuduul taxaaluf dad isku imaaday oo maka deganaa intay isku imaadeen heshiis ku galay in magaaladan maka ah ee dadka ay wada imaadaan ee xaj iyo cibaado loo imaado milata ibraahima xaniif wax laga haystay iyo waxay ahaato ladaba socdo cibaadadii weligeed qadiim bay ahayd ibraahim calayh salaam iyo ismaaciil baa dhisay kacbada intaa dadku way imaanayen way soo xajinayeen way soo xajinayeen ambiyadii baa soo xajisay nabigan uu shegay alay salam muuse iyo yuunus bin ata iyo u arkay ku riyooday isagoo xajinaya keyrkood baa soo xajiyey gaaladii baa xajin jirtay kufaaru quraysh carabihii kalea imaan jiray beytka asaga marka markii dambe dulmi baa bilowday in dadka imaanaya ee masaakiinta ahee ama cibaado u imaaday ama tijaaro u imaaday la dulmiyo oo waxooda laga qaado lamooro duugo xoog loo sheegto markii dambe niman baa ka dhiidhiya odayaala oo yiri war sida nama keento beytkii baan ag degannahay xaramkii baan ag joognaa meeshan waa meesh muqadas ah sidaas darteed in maalin walbaba qof miskiino ilmeynayo uu magaalada ka baxo la mooro duugo la qaato la furto la ballaqaysto waxaan ma ma soconayso marka xilfi bay sameeyeen inay difaaci noqdaan oo garab u noqdaan qof alla qofkii la dulmiyaba ka reeban kaina man kaana dhaalimu qofku raba ha noqda dhaalimkee nabigeena alayh salaatu wasalaam qabla bictha uu ka qayb galay wuxuu yidhi waxay igu yeereen qoomkayga shir iyo mxuu ah xilfi bay igu yeereen maanta anoo nabi haddii igu yeeri lahayn ka qayb gali laha bu yiri anoo nabi maanta haddi igu yeeri lahayeen iyagoo gaalo ah oon ka qayb geli laha bi rasulka alay isalatu wasalam maxaa yeele maadada iyo madmuunka iyo waxa uu ka kooban yahay shirkani waxa weeyaan oo wax shareecadu ay garab u tahay oo shareecada waafaqsan oo ah madluum in loo garab ista loo kaalmeeyo dhaalimka la hor istaago jec la dhaho saa un bayna ku yaa lagu badbaadi karaa cadaaladaasina qaamat isamaawaatu walard sidaasay samada iyo ardadaba ku istaagtay miisaanka qisdiga cadaalada sidaas ku socdaa sidaasaa rususha loo soo diray kutubta loo soo dejiyey oo xaqa loo cadeeyey in cadaaladaas iyo gargaarka dhaalimka la qabanaayo ee laga unsur ahaaka dhaalim madlum nabig alay salam labada waa loo gargaari qabashadaasa iyo madluumkii oo loo gargaaro waka arrimahaas dhan marka waxaa weeyaan waa arrin saxa wey marka ninkan laakiin xadiidkan asaga ah waa xadيث ضعيiف الاسناad ah ضعيiف الاسناad oo waxaa ku jira raawi ضعيif ah ninkan cبdiرحman بن abi xabيb eh, la yihaahdo majhuul waaye ah, waa majhuul majhuulkuna riwaayadiisa la aqbali maayo adi lama aqbalayo lanna waxaa la waayey cadaaladiisi iyo dabdigiisi midna lama hayo gacan laguma hayo lama garanayo cadaalad iyo dabdiguna waxay kamid tahay shard asaasi min shuruud الxadيث المaqbul xadيثka maqbulkaa loo shardiya qaala bukhaariyu raximah llah baaba mawla lqawmi qowmka iyo reer iyo qabiil mawlahooda ay xoreeyeen min anfusihim ayagoo kamid yahay a tan marka waxaa weeyaan tii hore ayay daahir ahaan khilaafsan tahay laakiin min baabi talbiis iyo in wax la cadaysta kuma jirto dhib ma leh laakiin waan dhihi karaa qofka reer hebel baan mawlahoodii ahay ama waan ka tirsanahay xadathana camr ibnu khalidin qaal xadathana zuhayr bukhaari kolle sheekh buu unoqda kolle sheekhu sheekh buu unoqdaa zuhayrkan zuhayr bnu mucaawiya abu khaythama zuhayr ibn mucaawiya abu khaytama waa sheikh bukhaari haddana waasidu kaga qaadaya waa xaaladaha sanadka lagu yaqaanaa in ardaygu marna sheekiisa uu waasida la-aan kaga qaado bisanad alcaali marna uu naazil noqdo hoos u dego oo waasida uu kaga qaado way dhacdaa qaala xadathana cabdullahi bnu cuhmaan qaala akhbaranii ismaaciil bnu cubaydin can abihi cubayd can rifaacata bni raaficin radia allahu canhu albedri ana nabiya sala allahu alay wasalam qaala licumar wuxuu ku yiri radia allahu canhu ijmac lii qawmaka cumar buu nabiga la hadlaya cumarow qoomkaana isoo aruuri qoomkiisa waa quraysh hade qoraysh isoo aruuri maanta meel iskugu soo aruuri hadal baan ujeedin rabaaye fa jamacahu markaasuu soo kulmiyey cumar quraysh waa madiina la joogaa sidaa soo socota siyaaqad ka fahmi doonto falamaa xadaruu markay soo wada xaadireen baaba nabiyi nabiga albaabkiisa calayh salaam guriga hortiisa soo tuurteen dakhala calayhi nabiga waxaa u galay cumaru cumar baa u galay ila waa la dirsaday shaqadina waa soo qabtay faqaala wuxuu yidhi qad jamactu waan kuu soo aruuriyey laka adiga qowmi qoomkayga rasuul allow fasamica dalika alansaaru reer ansaareed baa waxay maqleen ah, quraysh baa maanta la kulminayaa nabiga calayh salaam baa hadal u jeedinaya ansaar baa maqlay fasamica dalika alansaaru baa maqlay faqaaluu waxay dheheen qad nazala waxaa degay fii qurayshin quraysh alwaxyu waxi baa kusoo degay wax quraysh ku saabsan oo waxyi si gaar ah soo degtay aan daawasho u doonaan aan soo dhegeysanayna kiciya iyagina ayagana waa soo dareereen fajaa waxaa yimid almustamicu mid dhegaysan rabo wاnnaadiru mid fiirin rabo maa yuqaalu lahum waxaa loo dhihi doono ayagana daawashay usoo tageen fakharaja nabiyu sala lla ly slam baa soo baxay faqaama wuxuu nabigu istaagay bayna adhurihim rabankii reer qureysheeda loo yeeray dhexdooda ayuu nabigu istaagay faqaala wuxuu yidhi hal fiikum dhexdiina ma yahay min gayrikum qof aan idinka ahayn waa inti mesha ku aruursaneed ansaar waxa laga ina banaanka tuuran tahay lakin intii meesha laisku keenay qaaluu waxay dhaheen nacam way jirtaa dadaan annaga ahayn oo nasab ahaan quraysh ku abtirsanin fiinaa waxaa nugu dhex jira xaliifuna dadkii naga tirsanaa ama mawaalida ahaayen xoreynay xaliifkan xilfigan hadda saad ka fahmayso waa mawlaana maadaama la sheego laba macnay kala qaadanayaan xilfigii kale ee caadiga ah dadku ay tacaawuni jireen wa ibnu ah uktina walaashaana gabaray dhashay yani wiilasha ama dadka aan abtiyaasha unahay dad aan abti unahay wiilal aan abti unahay oo gabadh dhaarada dhashay waa nugu jiraa wa mawaalina mawaalidana aan xoraynana waanala socdaan intaas waanagu jiraan keligaana ma nihin kuwaana hadde lama reebi karo oo dadkiiba kamid yihiin oo ku indhakala qaadeenoo meel ay aadayaan oo yaqaanaan oo kale ma jirto qaala nabiy sal slam baa wuxuu yihi xaliifuna ka anaga naga tirsan mina anagu naga mid yahy wabnu uktina walaasha anaga wiilkeedana mina anagu naga mid yahy wakii xadid kale yihi bukhaariga ibn uktfahu minhu ayuu kamid yahay wamawaalina mawaalidaan xoraynana mina anagu naga mid yahay saasuu nabig aley isalatu wasalaam yihi a marka waad aragtaa minaadaas a waxay waxay waxay burinaysaa waxay jaahiliyadu ay dhihi jireen caruurta ay abtiyaalka u yihiin ee walaashood ay dhashay waa dad ajnabi ohoona shaqo lagu lahayn oo waxaba yaraatee tirsi oo lagu tirsani ma jirto waa dhihi jire mathalkii carabta daxwadana eh, soo qaadan jir banuuna banuu amnaa'ina abnaaina banaatuna banuuhuna abnaau rijaal abaacidi bay dheheen ya maxay dheheen banuuna banuu abnaaina annaga wiilasha aan tirsanayno waa banuu abnaaina wiilashaanada kuway dhaleen weyaan abtirka anaga nagu abtirsada ninka wiil wiilal iyo gabdho dhal sooma gabdho wiilal buu dhalay wiilashii gabdhi bu kala soocaya marka banuuna banuu abnaaina wa banaatuna gabdhaha anagana banuuhuna wiilashay dhaleen abnaau rijaali abaacidi rag shisheeyaha caruurtood wey ah, shisheeya caruurtood wey shaqa isku malihin waa marka markaa loo diidaya dhaxalka loo diidi gabadha gabadh dhaxalkaa loo diidi maxaa dhaxalka loogu diidayaa xoolihii la siiyay ugeen baa laleeyahy ya xoolihii gabadhan la siiyo xaggey geen ninka eh, labaad oo shisheeye ay ugeen oo qaadan oo cuni oo cabi oo isticmaali oo ku oo qabiilkiisa ku xoojin saas kuleeyihin mafhuumka fiir ya meeshaasi la aadayaan hadda ka hor wayna qabsatay annaga oo dhaxalna noogu yeeray oo nin walaalkii oo dhintay dhaxalkiisii yuu yihi balkaalayna nala fiiriya markaasaa geel buu ahaaye geeli baa la keenay suuqii hala qiimeeyaa la yiri geel kuriskiisa adyaabi ragga geeleeda way bururayaan ayaa losha lasoo tuuray baadiinta laga soo arooriyey markaasa waxaa waxaa imaaday dadkii haddee dhaxalka lahaa walaalihiis hooyadiis xataa way timid duqaydii baa marka nagu soo fafakatay oo tiri geelan maxaa suuq u keenteen seed ka rabtaan waa la dhexlasiin yaa la dhexlasiin hebel iyo hebel iyo heble iyo heble iyaan iri ma xoolahan ragga uu leeyahay ee ree hebel baa haweenkaasi la qabo intii la siiya ay reero laadi xoolaha heble la siiya asaba yaa yaa la siin taas lama yaabin oo wax iska caada jaahiliyaheed waxaan la yaabnay hooyadii laftirkeedi iyo gabdhihii ayaa nagu soo qamaamay geela suuqa dhaafiya si un bay noqone si un bay noqon wax qataba daaya geela sii daaya ayagana dhaxalba looma ogolo waa u sheegna waa dhaxalnima ogole maanta fursad haysataan jooga waa la keri waaya marka markii dambe xoog buu isticmaalay ninkii eh, hawsha gacanta ku hayay oo wuxuu yii illa wi la la sameey waa la dhexsiiy marka waxa weeyaan waa fikra jaahiliya oo kuwana iskala qabsadeenba kuwana way iskala qabsadeen gabdhaha wixii lagu soo tuuro inay arkaan alxamdulilah meelahan iyo manaadiqdan iyo hadda eh, khayrkii iyo dacwadii iyo diintii baa gaadhayoo caadi bay gabadh usoo kaalman oo qeybteedii sahmigeeday qaadani alxamdulilah lakiin meelo waxaa jirta ayna jubadho dhihi karin hadli karin hadday waxoogo riya ama idaa hesho ama dameer iyo la siiyo nasiibkeed hore haddii kalena waxbaba heli maysa waa iska tegeysaa ah, maxaa yeelay man yahun yashlu lhawaana calayhi maa lijurxin limayitin ilaamun waayo ah, mayd dhintay dhaawac iyo wax lagu dhuftay xanuun kuma keenayo way la qabsadeen ihaanadii bay la qabsadeen sidaa weeyaan marka wamawaalina mina buyi nabig alay salaam catiiqunaa kaan xoreenay yunsabu waa loo tiirinoo waa loo nisbeen nisbatana annaga nasabka anagaa loogu abtirin yan waa mawlihii mawla binu fulan baa la dhihi wa antum idinkuna tasmacuun quraysh buu la hadlay marka nabiga alay slam waxaad dhegaysataan ood imaqashaan ina awliyaai qabiilkan iyo qowskan iyo arrimahan marka ay waxtari waxaa weeye markay yihiin dad saalixiina atqiyaa wanaagsan muslimiina ukuwadii islaamka iyo iimaaniga waa inuu horta meesha ku jiro markaasay middan kalena calaaqo iyo wale iyo isjeceel iyo markaasuu imaan karaa ina awliyaai aniga gacalkayga iyo awliyadeyda iyo qaraabadeyda minkum xaggiina almuttaquuna wey oo kuwa alla ka baqa kuwaasa awliye iyo naasir iyo gargaari ah walaha masalat alwalaa wey min samiim alcaqiida ka kamid tahay in kuntum haddaad tihiin ulaaika kuwaa mutaqiinta ah fadaaka waa sidii la rabay ha haddaad mutaqiin noqotaan waa sidii la rabay oo markaa raximnimadii iyo siladiina waa imaan xaggan kalena welihii iyo maxabadii baa imaanaysa wa ilaa haddaynan ahayn mutaqiin fanduruu fiiriya laa yati naasu dadku ma imaanaayo laa yati naasu la imaan mahayo dadku bilacmaali oo dadka quraysh aan ahayn dadku la hadlayo dadka idinkoo quraysh midin ahaa ma dhici karta laa yati naasu inuu dadka kale la imaado bilacmaali acmaal saalixa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo wa taatuuna aad la timaadaan bilahqaali culeysyo iyo dunuub waaweyn oo inu cusleynayso oo fa yucraba cankum a fanduruu fiiriya laa yati naasu dadku yuuna la imaanin bilacmaali acmaal ywma alqiyaama maalinta qiyaamo saalixa ah wa idinkana inaad la imaataan yana dhicin bil adqaali oo fa yucrada cankum inanaga jeedsado yana dhicin wey yana dhicin inta dadkuna camal saalixa la yimaadaan idinkana quraysh baa intaad tirahdaan oo nabigaa isku nasbna ad aad dunuub gurubsataan hadhow meel cidlaan inaga dhaqaaqo yana dhicin fa yucrada cankum inanaga jeedsado yani waxba kuu tari mayso waxay lamid tahay xadiidkii haa man badaa bihi camaluhu lam yuslim bihi nasabuhdi wey qofkii camalkiisa uu dibdhigo nasab waxba ugeyn mahayo usoo dadejin maayo uma naadaa markaasuu nabigu dhawaaqo faqaala yidhi yaa ayuha naasu dadow warafaca yadayhi nabiga labadiisa gacmood buu kor u qaaday yadacuhumaa isagoo dejiyay calaa ruusi quraysh quraysh madaxooda yaa ayuha annaas buu leh ayaga de halkan tuura maogta quraysh ayuha nnaas ina qurayshan quraysh ahlu amaana qurayshta baa hor tuura nabiga alay salaam ansaara ansaar iyo dad usoo daawasha doonana usoo daawasha tagana way tuurayin soo maha marka intuu ayagii gacmaha kor ka mariyey rasuulka alayh salaatu wasalaam yaa wuxuu yidhi yaa ayuha oo rafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaaday yadacuhumaa isagoo dejiyey calaa ru-uusi quraysh quraysh madaxooda yani korka saa ugu ishaaray korkooda ayuha nnaasu dadow ina qurayshan quraysh ahlu amaanatin waa dad amaano ehel u ah oo marka horena khiyaaruhum fi ljaahiliya bay ahaayeenoo runta iyo amaanada iyo sharafta iyo wanaagga way lahaayeen ilahay baa kasoo doortay dee nabi maxamed sala allah alay slam oo marka horeba ismaaciil awlaadiisi kenaana ilahay ka doortay kinaana Eh, qows ba qows ha eh, eh, banu hashim ilaa nabiga aleyh isalaatu wasalaam laga soo doortay ina qurayshna ahlu amaana weeyaan si ahaan bay u yaqaanaan runta iyo amaanada man baqaa bihim marka kuwooda islaamayna islaamnimadii bay kasii qaateen amaanada waa kii nabiga dhihi jiray amaanadu nazalat fi jidri quluubi الrijaal uma nazla calayhim qur'aan qur'ankii ba haddana soo degay oo sii xoojiyey marka hore wuxuu ahaa shay ilahay ku abuuray fidra ah man baqiya bihim man baqiya ninkii dhalba bihim ayaga quraysh ka dhex raadiya qaala zuhayr wuxuu yihi adunu qaala wuxuu yihi alcawaahira ninkii cawaathir ka raadiya cawaathirtu waxaa weye asalkeeda maa yuchtharu bihi waxa lagu turaanturoodo ee filginka iyo dhagaxa iyo kurtumaha yaa cawaathir la yidhaahdaa hadda waxaa loo jeeday marka catharaadka iyo simbirraxooyinka iyo zallaadka qofkan iyo cuyuubtiisa ninkii intuu tadamaco dabagala dabagala dabagalo yia waxaanu sameeyey masaga dahiran masaga kada sagama fiican dabagala kabahu llahu ilaahay wuxuu gabiyaa oo af af u tuura liminkhirayhi sansan iyo gafuur gafuur ayuu ilaahay dhulka ugu dhuftaayo naarta ugu tuuraayo dulli bu ilahay ku ridaa yaqulu dalika halaatha maraat buu ku celceliyay nabig aleyh isalaatu wasalaam ah, ina qurayshan ahlu amaana wey man baqiya bihim qofkii u dalbaa oo ka raadiya qaala adunun qaal alcawatharaat alcawaahir cawaathir iyo simirraxooyin iyo cuyuubninka ka radhaadiyaa kabahu llahu limin khayrihi ilaahay sankiisa ayuu dhulka ku dhuftaa yani waa duleeya weya ama naar baa la geliya yaqulu dalika halaata maraat buu ku celceliya xadidku xasan weeyaan xasanun ligayrihi ismaaciil bin cubaydkaasaa jahaala ku jirta oo xadiidka marka sanad ahaan daciif buu noqon laakiin duruq kale uu xadiidku leeyahay shawaahid kale shawaahid kale ayuu leeyahay saas darteed wuxuu noqday xasanun xasanun ligayrihi qaala almusanifu raximah llah baabun man caala qofkii nafaqeeya oo masruufa caala ee anfaqa jaariyatayni laba gabdhood oo u dhalay ama walaalihiisa waa imaan doona ayaguna ow waaxida ama hal gabadh oo u dhalay buu masruufay oo koriyey oo dhaqaaleeyey ajirka uu leeyahy maxaa yeelay wiil gabadh ba adaa mas-uulkaa laakiin gabdhoho haddana waa sii tabaryar yihiin dhimrin gaaray u baahan yihiin ogaasho gaaray u baahan yihiin daryeel gaaray u baahan yihiin raxmad in loo muujiyay adf iyo dhimrin bu ubahay way ka dabacsan yihiin cabd cbdاللh bnu yaziid qال xadaثna xرmل بن cمrان abu xفs tujaybi can abi cushaanة almacaafiri can cuqba بن cاamiri qaal samictu rasuul allahi sl slam baan maqlo yquulu leh man kaana lahu ثaلaaثu banaat saddex gabdhood gabdhaha ninkii ay usugnaato oo dhalay oo sabra ku sabraa calayhina korkooda ku sabraa cinaayo iyo kawarhayn iyo uturid ay wiilka aan kaaga baahnayn bay gabadhu kaaga baahantay si gaara iyo u baahan tahay gabadhu in loo ogaado si gaara loo ogaado arad bixiya min jiddatihi isaga xoolihiisa iyo maalkiisana ka aradbixiya kunna lahu waxay u noqonayaan gabdhahaasi xijaaban xijaabay min annaar oga ahaan marka halaathu maa la yihi banaat xadiid kale baabkana muxuu yihi jaariyatayni aw waaxida xadiid kalaa marka caddaynayo nabiga alayh salaam markuu ka hadlay ay dhaheen saxaabadu waidaa kaanuu ithnayni laba hadday yihiin ka waran markaasu wuxuu yihi qaala fadaka ayar waa lamid wain kaana waaxidan hal ka waran qaala fadaka waa sugay nabig alay slam dhamaan marka xadiidkaasu ishaaraya musanifka raximahullah saddex waxaa lamida laba iyo hal oo ayuna xadiid kale ay caddeeyeen saas weeyaan musanifka mararka qaar axaadiistiisa iyo abwaabtiisu waa iska sariix mararka qaarna talmiix iyo ishaaraad iyo wax maaratay muqadarahoo riwaayadood kale uu ishaaraya ayay ayay noqdaan oo ama riwaayadoodkaas sanad ha gaarsiisnaadaan shardigiisa ama shardigiisa iyona gaarsiisanayn oo baabka kaga kaaftoomo qaala xadathana alfadl ibnu dukayn abu nucayb qaala xadathana fitr ibnu khaliifa can shuraxbiil shuraxbiil ibnu sacdin oo daciif ah daciif weeye qaala samictu waxaan maqlay ibna cabaas cabdullahi ibn cabaas radi allahu canhuma can inabiy sala allah alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu maa min muslimin muslim ma jiro tudrikuhu ibnataani laba gabdhood oo uu dhalay ay soo gaarayaan oy ku aqliyeysan aabaha aabahood ku aqliyeysan oo kusoo gaarayaan idraag fa yuxsinu deena u ixsaan samayn suxbatahumaa muddata suxbatihimaa muddada uu la joogana ixsaan iyo wanaag u samayn fa yuxsinu u ixsaan faleen samaynayo biri iyo wanaag iyo wixii allaala wixii waxtarkooda ah ayuu u istaagi suxbatahumaa muddata suxbatihimaa muddada ay iyagaasi la joogaan ee maarata la jooga la nool yihiin ayuu ixsaan iyo wanaagooda hagaajin ilaa hadday dhacdo adkhalataahu ljanna labadaa gabdhood baa jannada gelin yani ilahay sababba oga dhigayaa wey ilahay sababba oga dhigo shafaacadoodaasi ayaa ilahay jannada ku gelin ixsaanka uu sameeyey birigaas yuu janno ku heli xadiidku xasanu ligayrihi weyaan oo shuraxbiil bin sacdigaas oo daciifa lakin xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid iyo duruq kale ayuu leeyahay duruq kale leeyahay naam axmed ibn maaja iyo xaakim iyo soo saareen min xadid ibn aba anas soo socda isaguna anas bn malik isaguna waa xoojinaya qaala alimaamu raximah llah xadathana abu nucmaan maxamed bn fadl weyaane qaala xadathana saciid bnu zayd qaala xadathanii caliy bnu zayd ibnu judcaan isagana waa la daciifiyaa caliy bnu zayd ibn judcaan qaala xadathanii moxamed ibn munkadirin ana jaabir bna cabdillaahi radia allahu canhuma xadathahum qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yihi man kaana lahu halaathu banaatin saddex gabdhood ninkii dhalay yuwiihina yuwiihina oo soo duma soo duma yani wanaag iyo maxabe iyo soo dhoweyn kala ay kala kulmaan wayakfiihina kaafiya oo baahidooda daboola riwaayo kale yakfuluhuna kafaalo qaada kafaalo qaada hadday noqoto korintooda tarbiyadooda tacliintooda xadaarada iyo dhowridooda ilaa iyo howlahooda ay ka maaratay maareeyaan wa yarxamuhuna u naxariistaa faqad wajabat lahu ljana janna u waajibtay buu nabigu yidhi qofkaasi albata si go-an janna u waajibtay bashaaro cadiima wey ah, janna ayaa u waajibtay wajabat way kasii xeel dheer tahay janna u waajibtay isaga janna sina iskuma gafayaan wey faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi min bacdi lqowmi dadkii kamid a ah. nabi allow labaad sheegtay gabdhoode wathintayni ka waran laba gabdhood waxaad sheegtay saddex baad sheegtay saddex gabdhood baa tiriye laba gabdhood ninkii koriye ka waran oo dhalay yaa rasuula rasuul allow qaala wathintayni laba gabdhoodna waa lamid waaxid xataa riwaayo kalea ku dartay xadiidku xasan weeyaan oo isnaadkiisa cali bn zayd bn judcaan ku jire oo daciife lakin waa lamutaabiceeyey waa la mutaabiceeyey bazaar min dariiqi cali bn zayd asagoo cali bn mukadir dariiq kalaa jira ay abu yacli iyo ah, sulayman taymi dariiqiisaas oo thaqa ah oo lagu kalsoon yahay raggaasaa mutaabicinaya qaala almusanifu raximahu llahu tacaala baabun wuxuu ku saabsan yahay man caala qofkii nafaqeeya ah, cawlku waa nafaqa wey nafaqadii iyo mxuaha masruufkii iyo korintii thalaatha akhawaat saddex gabdhood ay walaalo yihiin kuwa kuwa u dhalay bay ahaayeen kuwa walaalihiis wey aabihii baa dhintay mathalan ama howlgab noqday ama iska sariirta saaran ama kayru mas-uul wuxuu noqdaba asagay kusoo fakadeen xadathana cabdاlcaزiz bn cabdillahi qaal xadathani cabdاlcaزiz bn muxamedi can suhayl bn abi salixin can saciid bn cabdiraxman ibn mukmilin can ayuba ayub ibn bashir اlmucaafiri can abi saciid اlkhudriy radi allahu anhu sacd bn malik bn sinan ana rasuula اlahi sala اlه alay slam qaal laa yakunu liaxadin qofna ooma qof ooma sugnaado halaathu banaati saddex gabdhood oo isaga uu dhalay banaat haddaad noqosho awlaadu sulbigi wey aw mise halaathu akhawaatin saddex gabdhood oo walaalo ay yihiin oo fa yuxsinu ilayhina ixsaan u samayn ixsaanku waa la garanaya waxa gabadha wanaajiya ee fiicneeya hadday korin noqoto iyo hadday masruufkooda noqoto iyo muxuu ahaa ayaga oo la hagaajiyo tarbiya iyo tacliimba ilaa dakla jana janu galaya bu nabi sala allah alay wasalam janu ku gari ninkaa la yihaahdo ibnu mukamil kaasa jahaalo ku jira xadiidku xasan ligayrihi marka waa daciif xasan luqeyr hadaad maqasho daciif iska roon oon aada dacfigiisa shadiid u ahayn xagga cadaaladana maba ahaba cadaalada xaggeeda hadduu dhaawac galo si kasta oo mutaabacada ugu soo aruurisa xadiidku laa yanjabir xadiid qofka warinaayo sababta dacfiga keentay ay tahay cadaalat araawi inay dhaawacantay a kaasa kaasagu laa yanjabir ma kamaayo ma kamaayo waa jabitaan aan laga kami karin kol diinta xaggeeda dhaawac hadduu qofka oga imaado walaa tajcal musiibatana fi diin diinta dhaawaceeda lagama kacayo marka ee waxaa weeyaan qofka xagga dabdiga iyo xifdiga hade xifdiguna dadku kala duwan yahay dadku waa bashar waa halmaami karaan kaasaa xagow hadduu faaxishulqalad unan ahayn ama saaxibulmanaakiir ogow duruqan hadii la helo xoojisa kor buu yar kacayaa min dacfin intuu kor oga kaco wuxuu noqon xasan laakin xasan ligayrihi ka aya ku kaloo laisku daray kaa sababta marka jahaaladaas ibnu mukamil marka idiraabna waa lagu sheegaaye dariiq kale oo axmed iyo abu daawud iyo tirmidi ay soo saaraan oo shaahid ah ayaa la helay xadiis cawf ibnu malik iyo umusalami iyo waa jiraan <coughs> halkaasa marka xujinaya baaban wuxuu ku saabsan yahay fadlu man cala ibnatahu qofkii masruufa oo dhaqaaleeya ibnatahu gabadhiisii almarduudati lagu soo celiyey albintu lmarduuda waxaa la dhahaa gabadhii lasoo furay gabadhii la guuriyey oo nin kala guursaday baa lasoo furay gurigoodii ku noqon meel kale imaadayse mee waa laga dhintay gurigooda kusoo noqon ninkii baaba la waayey meeluu ka dhacayba waa meeluu galayba waa la waayey cidoodi usoo noqon gabadha ayada ayadan laga warhayo xadathana cabdالlah بn salix qal xadathana musa بn aliyin an abihi an nabiy sal sl qala wuxuu yihi suraaqa bn jucshim suraaqa bn jucshim wuxuu ku yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam alaa aduluka ma ku tusaa calaa acdami sadqa sadaqa mida ogu weyn ma ku tusaa aw min acdami sadaqa sadaqa midda ogu weyn wax kamida ah. qaala wuxuu yihi bala ya rasuul allah itus qaala wuxuu yihi ibnatuka gabadhaada marduudatan xaalay tahay mid laguu soo celiya ilayka adiga laysa lahaa un usugnaadin kaasibun wax u kasbao u shaqeeya wax u qabtaa hayruka adi aan ahayna aan lahayn gabadhaasaa waxay tahay sadaqada aad ku bixiso min acdami sadaqa sadaqada ugu weyn xadiidku daciif weeyaan daciif weeya xadiidka cali bn rabaxa iyo waxaa leeyahay inqidaac lam yasmac min suraaqa kabona maqal waxba qala imaamu raximah llah xadathana bishrun ibn mufadl qala akhbarana cabdullah ibn mubaarak ilmarwazi qala akhbarana musa qaala samictu abi baan maqlay can suraaqa bn jucshum ana rasuula اllahi salى اllahu alيh waalih wasalam nabigu qaala wuxuu yihi yaa suraaqa al aduluka ala acdam sadaqa xadidkii hore marka milahu midkaa hore yuu lamid yahay waa mutaabaco lakin iyaduna daciif weeyaan daciif weeyaan xadidkii hore u lamid yahay naam isagana daciif weeyaan qala xadathana xaywa ibnu shurayxin qaala xadathana baqiya baqiyat ibnu walid alximsi can baxiir ninka la yihaahdo ibnu sacad can khalidin can ilmiqdaam bn macday karib radia allahu canhu saxaabi wey annahu samica wuxuu maqlay rasuul allahi sal l slam yaquulu leh maa adcamta ma quudisid nafsaka maa ka kadhig maadar maa adcamta wixii aada quudiso nafsaka naftaada aad ku quudiso oo cuntada naftaada siiso fa huwa laka sadaqa sadaqay kut bishardi xusnu niya niyad wanaag baa la rabaa markaa inay kugu jirto cuntaad cunaysaa cabidii iyo cuntadii iyo jiifkii arrimahaas naftaada ayna kaba maarminba haddaad khayr iyo taqwa iyo alla kacabsi inaad u kaalmaysato ay niyadaada ku jirto sadaqay kuu noqon ramad ilah naxariista ilahi waasaca fiiri ah, cuntadaad cunaysad kolle ka maaranteen adigo aad raasanaysa ee u baaneed haddii aad leedahay wax aad ku cibaadaysatid oo aad daacada iyo khayrka iyo wanaagga uga xoogeysatid sadaqay kuu noqon wamaa adcamta wixii aad quudisa waladaka ilmahaadana fahuwa laka sadaqa sadaquu ku yahay iyaduna waa sidaasoo silaturaxim wey iyo si wanaagsan wamaa adcamta zawjaka xaaskaada waxaad quudisay reerkaadana fahuwa laka sadaqay kuuta wamaa adcamta waxaad quunisa khaadimaka khaadimkaadii kuu shaqeynayay shaqada kuu hayay kuu khidmeynayay fa huwa laka sadaqa intaaba sadaqay kuu tahay marka sadaqada baabkeeda waa weyn yahay baab waasaca wey meelaad filaynin bay sadaqadu ka socotaa reerkaa idileed ufadhida u ordaysa eed udhididayso wax u raadinayso intaasba sadaqay kuu noqona waa lagu qoraya hadda ayaga intaad ka niib keento meel saarto si fiican ugu filaato aad dadka kalena usii gaadhsiisana waxaa weeyaan waa khayrun calaa khayr weeyaan khayrka sii kordhay wey xadiidku saxiix weeyaan wa xadii saxiix oo haabit can rasul ilah sal slam ka sugnaaday baaban wuxuu ku saabsanyaha man kariha qofkii nacaa an yatamanaa inuu tamaniyo mowta albanaati gabdhaha dhimashadooda a gabdhihii inay dhamaadaan qofkii tamaniyey cidda la nacay oo wax aan fiicnayn ilahay uu ku siiyey awlaad dhuriya ilahay uu ku siiyey qurat lcayna ilahay hibuu ka tilmaamay ku magacaabay hiba siismo iyo cadiyo weeyaan iyo hadiya yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dhukuur aw yuzawijuhum dhukraana wainaatha wayajcalu man yashau caqiima dad baba caqiima waxbaba dhalinba gabadha wiilkeena ka ficnaataayaa dhacda in badan ayadaa ka naxariis badan weliba cinda shadaa'id markay culays u imaado oo waalidka uu soo dhaco oo xaaladiisa ay cuslaato sida ay ugu jajaban tahay gabadhu waalidka ee culayskiisa uxumbaari ugu sabrayso oo wax allaa wixii dhibaato oo asaga kasoo fulaysa ay ugu dulqaadani way adag tahay wiilasha in ugu dulqaataan marka qofkaasi qof la tamaniye maaho dhimasho iyo geerideeda la jeclaado ma he waa qof la jeclaado baqaheeda iyo cumri barakaysan iyo wanaag loo jeclaado loo tamaniyo xadadana cabdullahi bn abi shayba qaala xadadana ibn mahdi cabdiraxmaan can sufyaan athawri an cuثman bn xaariث abi rawac can ibni cumar cabdullahi bn cumar ana rajula nin baa kaana indahu cindahu agtiisa cabdullahi bn cumar ba agtiisa joogay rajulan baa kaanaha cindahu cinda ibni cumar walahu banaatun gabdhuu dhinkaa dhalay fatamanaa markaasu wuxuu tamaniyey mowtahuna inay dhamaadaan ah, gabdhahan ah, jaahiliyadu waaba xabaali jire ayagoo noolnool ba xabaali jireenba waydan mawlud suila ka ilah leeyahy waa la weydiin doonaa ceebka carar iyo nafaqa ka carar intaba way laba waa lagu sheegay waliba gabdhaha si gaara waxaa wiilasha u dheerayd waxay ka cararayaan ceebtooda ceebtooda ceeb waxaasay dhihi jireen marka tarbiye iyo tacliin iyo edab la edbiye ayaa waxaasoo oo dhan ba ku filan oo ay hooyadu noqonba laguba tilmaamay inay noqon gabadha noocaas hadhow hooyo madrasa bay noqonaysaa madrasa lagu noqon inta wax soo saarka ay leedahay gabadhu waxbaratay tarbiyaysan wiilku ma laha fatamanaa mawtahuna buu tamaniyey oryaa ah, iga dhameeya kuwan wax saas faqadiba ibnu cumar baa intuu carooday faqaala ku yihi anta tarzuquhuna war ma adigaa arzuqay war maadaa masruufa war maadaa abuurtay war rabbigii abuurtay awe iyo masruufka iyo nafaqada iska lahaa war imaan laamaila ninka ku dhacday maogtahay waa canaatay daciif isnaad wa xadiidka mhmm. nin baa waxaa la yidhi islaantiisaa gabdha dhashay gabarh bay dhashay gabadha haddee kuma farxin u horreysay laakiin haddee waa tii horreysay wiil baa ka dambeyn kadambeyn ka dambeyn doono islahaa haddana way urado gabarh bay haddana dhashay a haddana waa si waa sii naxay tu kale haddana dhashay saddex afar shan lix ayay dhashay uurkii toddobaad bay qaaday uurkii toddobaad yay qaaday isagoo ale kolley waxay u dhali doontaa gabadh habeen buu saaxday uu riyooday wuxuu arkay lix albaab oo albaab kastaba naar ay kasoo afuufmayso naar kasoo afuufi albaab kastaba markii uu u dhawaadaba gabdhihiisi mid ka mid kamida ah intay soo baxdo ayay hor istaagi a ah, uu ka leexan albaabkii kale naarti baa soo afuufi gabadhi kale haddana so hor istaagi tii kale haddana albaabkeedii gabadhi kale so hor istagi waa hebladii kale albaabkii toddobaad isagu waa xidhan yahay wax kasoo baxayna ma jirto wax kasoo afuufayna mala waa xidhan yahay warkiisa wuxuu yaha lama yaqaano lixdii kale laakiin mid walbaba gabarh baa soo istaagtay oo difaacday oo shafaacadii mogta markaasu markuu waaga beriyey wuxuu yihi ilaahu midda toddobaadna gabadh iga dhig ah. albaabkii toddobaad ba far ku godan tahay mogta calaamusaal baa saar muxuu noqon doona albaabki toddobaad kadamb toddobaadna ilaah gabadh iga dhig bu yiri asagana iga soo oodme shafaacadan hele mm. marka waxa gabadh lagu helo iyo amaanta iyo ajirka iyo thawaabka wiil loomaba sheeginba wiil loomaba sheegin baaban wuxuu ku saabsan yahay alwaladu waladka iyo ilmaha la dhalay mabkhalatun sabab bakaylnimo kugu xumbaari wey majbanatun sabab fulaynimo kugu xumbaarina wey mabkhala ee madinatun lilbukli majbana madinatun liljubni fulaynimo iyo bakaylnimaba sabab bay kugu noqonayaan riwaayadan musanifka baabkan u baabaystay mabkhala majmana waxa la yihahdo xadiidka kuguma keeni doono ibnu maaja baa soo saaray xadiidka bisanadin saxiix alwaladu mabkhala majbana majhala muxuu ku daray majhala jaahilnimana sababbu kugu noqon ah, ilmaha ad dhashay wixii aad sadaqaysan laheed iyo samafalki iyo biri aad ka qayb qaadan laheed ilmihii umaad ku hayn un ah, marka bakaylkan xoolaha ku dhegan ilmihii baa hortaagan oo hadda sor dhigay xageed geenaysaa biilkooda awe masruufkooda awe fiidooda awe waxbarashadooda awe guurkooda awe waxaasuu ku mashqulsan yahi bakhayl buu markaa ka dhigi majmaro weeyaan oo haddii noqoto jihaad fii sabiil illah iyo hadday noqoto mawaaqif iyo mashaahid khatara ah in la waajaho ay noqoto ani wuxuu leeyahay ilmahaygi ilmahaygi a caruurtayda iga agoomooba buu leh jabaan fulaya yuu ka dhigi majhala jaahilnimo a caruurta ka barweysan wallahi dukaankii baa meel aan kaga soo taga waaye oo shaqadii baa meesha iysaa noqotay o shaqadiiba xilligii shaqaday noqotay iyo xilligii waxbarashadii waxaasaa maanta lagu hayn a markaasa waxaad maqlaysaa dadki waa aflixeen adigana a jaahilnimadaad ku duqowday jahilnimadii ayaad ku duqowday dadki kalena waxbay barteen oo culumay noqdeen a marka iyaduna jahliina sababbuu kugu noqon maxaa la rabaa marka saddexda mujaahadatu nafsi baad kaga bixi kartaa mujaahadatu annafsi inaad naftaada la jihaado oo aad wixii aad haysato ilaahay ku siiyey waxna ku biisho ku masruufto waxna sadaqaysato inaad fulaynimo amr bilmacruf nahy can lmunkar iyo muxuu ahaa jihaad fi sabiillah ad oga cabsanin maxaa yeelay meeqa ayaa khaalid bin walid radia allahu canhu wuxuu ku dhintay seefuu ku dhintay mise sariirtu ku dhintay aka jirkiisana meel kamida oo fayow mal ma lahayn dhaawac intu mawaaqiftuu geli jiray cilmiga iyo waxbarashaduna waa sidaas oo ilaahay baa ku kafaalo qaaday risaaqadaada haye shaqaysana ummaddana ha ka hadhin waxbaro barashadaas ayay wax kugu sugan tahay kugu duran tahay addunya aakhiraba xadathana cabdullahi bnu saalixin qaala xadathani leyd qaala kataba ilaya hishaam hishaam baa warqad soo qoray can abihi aabihiis a ah, ayuuna ka warinayaa hishaam ibnu curwata bni zubayr can abihi curwa bni zubayr can caaisha radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala abubakr baa wuxuu yiri yowman maalinba wuxuu igu yiri bay leedahay caaisha aabaheed wey abubakarku wallahi wa abubakr sidiiq radia allahu canhu ardah asadiiqu alakbar baa la dhahaa asadiiqu alakbar ulaaika ah, aladiina ah, ah, ancama allahu caleyhim min anabiyiina wasidiiqiina marka la dhaho lambarka koobaad yaa qaadanaya abubakr inta kale waa ka xoseyn isagaa marka akbara wallahi baan ku dhaartay buu yihi abubakr maa calaa wajhi lardi ardada korkeeda kuma sugna rajulu nin axabu ilayaan ka jeclahay min cumara cumar bn khadaab ardada korkeeda cumar qofaan ka jeclahay ma jirta cumar bn khadaab saaxiibkiisa khaaskaa wey waana saaxib rasuuli illah waa wasiiray rasuuli illah sala allah aleyh wasalam falamaa kharaja markuu baxay buu rajaca soo laabtay faqaala wuxuu yihi kayfa xalaftu seen u dhaartay ay bunaya gabadhaydey xooga xamaasa ay qaadaan maleene bal dhaartaydi maxay ahayd igu celi faqultu la waan u sheeg waxaan yidhi waxaad tiri nin aan ka jeclahay cumar ma jirto arlada korkeedaa tiri faqaala wuxuu yihi axazu calay halkaas tacdiil buu sameeyey dhaartiisu tacdiiliyey u bedelay wuxuu yihi axaba meesheedi acazu calaya qof igaga casiisan igaga sharaf badan igaga qiimo badan abubakar haddaan ahay cumar ma jirto walwaladu ilmaha dhalay yaa alwatu igaga dhow oo igaga dheganasho badan xagga xubiga iyo maxabada iyo jeceylka maxabadii marka yuu siiyey ilmihiisuu siiyey laakiin cumar xagga casiiznimada iyo sharafta iyo mxuu ahaa weyneynta iyo tawqiirka wax kala weyn ma jirto acazu calaya baan ileeyahay cumar wax iga casiisagtay ma jirto korkayga kaga casiisan walwaladu ilmahana ma jirto alwadu wax iga dhow ee alsaqu ilaya minhu xuba wamawadatan jaceyl iyo maxabo wax igaga dhegan oo igaga dhow ma jirto halwad iyo halsaq xadiidka markaa <coughs> xadid xasan isnaad wey qala xadathana musa bn ismaaciil qala xadathana mahdiy bn maymun qala xadathana ibn abi yacquub an ibn abi nucmin ibn abi nucm cabdiraxman albajali qaala wuxuu yihi kuntu shaahidan baan ahaa xaadir ibna cumara ibn cabdillahi bn cumar baan ag joogay oo la joogay id saalow id goortii saalow uu su-aalay rajulu nin baa su-aalay can dami lbacuuda baasha la yiraahdo injirboodada injirboodada dhiiggeedu weydiiye xaj bay ku jiraan marka injirbooda haddaan dilo maxduurat ilxiraam waxaa kamid a qatlu sayd marka bacuuda iyo injirboodaan dilay bal dhiiggeeda ka waran faqaala wuxuu yihi miman ant war yaad ka tirsan tahay aggeed ka tii ort yaa tahay faqaala wuxuu yihi min ahli ciraaq reer ciraaq baan ahay bu yihi faqaala wuxuu yihi unduruu fiiriya ilaa hada ninkan yasalunii wuxuu weydiinayaa can dami lbacuudati injirboodo dhiiggeed buu i aali wlxaal qad qataluu ay dileen ibna nabiyi nabiga alayh salaam wiilkiisii wiilkii nabiga alayh salaatu wasalaam ee ahaa xusein xusein ibnu cali karbala waa kii lagu dilay marka ciraaq reer ciraaq intay wiilkii nabiga dileen ayuu haddana wuxuu leeyahay ka waran dhiig dhiig injir badu leeyahay dhiiggii saxaabiga jaliilka ee ah sayidu shabaab ahli ljana reexaanati rasuulilah iyay dileen marka wax yarna waad weydiinaysaan waad buunbuuninaysaan wixii weynaana waad dhex jiraysaan o danba kaba gelaysaan dad noocaasaa jiro maogtahay xumaanta waaweyn waa ku jira waxaan macno lahayna wuxuu iskaga dhigi wax ku fiican samictu nabi sal l slam baan maqlo yaquulu le humaa xasan iyo xuseen humaada xasan xuseen wey rayxaana rayxaanaya waa labadii waa udugsigeygii min addunya addunyada xaggeeda adduunyada dhaxdeeda wixii adduunyada imaaday labadan ku udugsan jiray wey rayxaanku waa wax udgoon oo sanka la saartay wey sanku saari jiray xasan iyo xuseen nabiga alay slam intuu dhunkado ayuu dee nabiga alay slam shumin jiray oo uu ursan jiray oo udgoynsan jiray rasuulka sala alla alay wasalam guriga intuu tago oo xaafaado gurigeedu dhihi jiray awey xasan awey afirmu laka luka markaasay soo ordi jireen saxiix wey xadiidkuna marka ahlubeytka nabiga alayh salaam xasan iyo xuseen iyo keyrkood baa badan yihiine hataa haweenka nabiga alay salam ay ku jiraane fadligooda ayuu kutusayaa iyo gaar ahaan xasan iyo xusein iyo in la jeclaado maxabadooda ay tahay diinta ay kamid tahay diinta ay kamid tahay maxaba ay mudan yihiin oo tawqiira oo qadarkooda saxaabinimada iyo ka muminka mu'miniinta ay imaan leeyihiin qurbiga iyo dhawaashaha rasuulka alayh salaam iyo siradaas nabiga ay leeyihiin intaasba waa lagu jeclaanaya intaba waa lagu jeclaan laakiin ma aha ma aha in eh, lala aado meel aan meeshoodi ahayn lala aado oo xad uluuhiye la gaadhsiiyo alagi lagu xadgudbo oo qadarkoodii qadar aan ahayn dusha laga saaro oo waxayna ogoleen oo rabin oo xadgudub ah in lagu sameeyo nabi maxamed isagaaba yidhi laa tadruuni maxaad umalaynaysaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo muslimiintii kale maxaad umalayn nabi maxamed baaba diiday aleyhi salaatu wasalaam in mubaalaqa lagu sameeyo lagu xadgudbo waa diiday marka kuwa ayaga ahee ahlu un ku tawasulaya ee ahlu un ka hadlaya daqdaqat lmashaacir baa la yihahdayo dadka ahlu sunnaha ee ahlubeytka nabiga jecelay sala allahu alayh waalih wasalam ee maxabada nabiga ku jirta dadkaasay rabaan inay tacaaduf kaga helaan madkhal iyo meel ay kasoo galan ay sameeyaan marka ay alla qaadato de waa iska haysana awal ba ahlubeytka jeceelkoode yay rabaan abubakar iyo cumar inay karbaashaan iyo caaisha iyo umahaatlmuminiinka marka waxaa weeyaan ahlu dasaais baa la yihahdaa waa dad xunxun wey iska jir shiicada qaala imaamu lbukhaariyu raximahu llah baabun wuxuu ku saabsan yahay xamlu sabiyi ilmaha yaroo la xumbaaro calal caatiqi qoorta la saarto ilmaha dhashay inaad xumbaarto marar qaarkood aad dhunkato waa arrin fiican wey raxmad iyo wanaag aad u muujiso xadathana abulwalid adayalis hishaam bn cabdimalikin qaal xadathana shucbat bn xajaaj alwaasidi can cadiy bn haabitin qaala samictu lbara bn cazib baan maqlo yaqulu le ra'aytu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo walxasana walxasanu walxaal alxasanu xasanna radia allahu canhu wa xasan iyo xusein iyo faaduma iyo cali ahlubeytka nabiga saxaabada ah taradi ka ikhwaanihim wa walaalahooda ragga walaalahooda haweenka saxaabadaa sida radia allahu loo dhaho uma radia allahu la dhihi a kuwaas sida radia allahu loo dhaho ma radia allahu la dhihi wasala allahu la dhihi ma jirto a calaa caatiqi luqunta u saaraa wahuwa yaquul asagoo le allahuma allow inii uxibuhu waan jeclahay fa axibahu jeclow a ilah jeclow marka jeceelkooda waa jeceelkii nabi maxamed sala allah alay wasalam ilahiyna wuu jeclaaday maxabadooda waa diin marka a urqubu muxameda aala beyti waa ka dhihi jira abubakr radi allahu canhu ahlu beytka nabi maxamed isha ku haya muraaqabeeya maxabadooda tawqiirkooda ilaalintooda ee inaga fokanin waa abubakr wax saaleh radia allahu canhu wa ardaa saxaabada khulafaa rashidiin saasay u garab taagnaayeen u jeclaayeen abubakr iyo cumar ay kahorgal yihiin waxaa marka hadda ay sheegi maaratay beenta iftiraha wax ka jira male abubakr radia allahu canhu laqaraabatu rasuuli llahi axabu ilaya an asila min qaraabati qaraabada nabiga ka jeclaa inaan xiriiriy ani qaraabadayda saasuu dhihi jira ah, reerkii iyo qaraabadii nabiga alayh salaam masruufkoodii iyo biilkoodi iyo kawarhayntoodii sidii buu gacanta ugu hayay radia allahu canhu arda xadiidku saxiix weyaan saxiixan buxari muslim baa soo saaray baaban wuxuu ku saabsan yahay alwaladu ilmuhu qurat lcayn waa ilqabowsi ilqabowsi weeyaan marka wax qabow wax wanaagsan oo ishaada ku qanacdo ay ku faraxdo unbaad jecesha inaad ku aragto isagoo <clears throat> wanaagsan oo saalix ah oo wanaagsan oo tarbiya akhlaaq leh ayaad ku farxaysaa ad ku farxi walidaalika ibrahim alayhi الsalaatu wasalaam ducadiisa maxaa kamid e eh? rabbi ijcalnii muqiima salaati wa duriyati ha waa ku daraya ilmihiisi isagii ilmihiisi marka warkaasi qurat lcayn noqonayaan salaada ku toosan akhlaaqle diinle markay noqdaan markii kale laakiin walbahaar iyo murug iyo xanuun bay kugu haynaysaa si kastoo adiga aad u wanaagsan tahay u fiican tahay xataa aad khayr iyo wanaag ufilanayso ilmihiiba hadduu kaa xumaado waad xanuunsan xadathana bishr bnu mxamedi qaala akhbarana cabdullahi bn mubaarakin qaala akhbarana safwan bnu camr qaala xadathana cabdiraxmaan bn jubayr bn nufayr can abihi qaal jalasnaa waan fadhiisanay ila miqdaad bn aswad baan la fadhiisanay yowman maalin famara bihi waxaa soo maray rajulu nin baan soo maray faqaala wuxuu yihi ninkii soo maray duuba lihaatayni alcaynayn saxaabigii baa miqdaada taabiciinti weye oo nabi arkin alayhi salaatu wasalaam taabiciin nabi arkin saxaabadii nabiga aragtay markay arkaan way farxayaan way jubboonayaan way nabiga alayh salam bay ku xasuusan marka waa wuxuu ku yihi ninkii duuba waxaa janno iyo khayr iyo wanaag iyo nasiib badnin usugnaatay lihaatayni alcaynayn labadan indhood allatayni labadan indhood oo raataa arkay rasuul allahi sala allahu aleyh waali wasalam labadan indhood miqdaad buu ku wadaa miqdaadow indhahadan alla nasiib badana nabigay arkeen wallahi baan ku dhaartay lawadidna waxaan jeclaan lahayn anaa anagu ra'aynaa inaan aragno maa ra'ayta waxaad aragtay oo rasuulkaa sala allah alay wasalam waan jeclaan lahayn wa shahidnaa inaan xaadirraan jeclaan lahayn maa mawaaqiftii iyo mashaahiddii aad shahidta xaadirtay goobihii aad xaadirtay miqdaadow ibnu aswad waa de dee mawaaqiftiisa la yaqaanay beder hadalkan waa ku hadlay dhihi mayna sidii ay muuse banu israiil ku dhaheen nabi muuse idhab anta eh, idhab anta wa rabuka faqaatila ina hahuna dhihi mayna e eh? soco adg iy garabkaana ina macakuma muqaatiluun ina macakuma ayay yuu ku yidhi macaada iyo maciinaan anaguna dagaalamaynaye eh? saasay dheheen ayb aas ninki dhihi jira miqdaad ibn aswad radia allahu canhu almiqdaad ibnu camar ayaa la dhaha aswad ibn cabdiyaquut in la yihahdo yaa loogu abtiriyey markaas mashhuur saas ku noqday ilaa miqdaad ibnu camar baa la dhahaa marka wuxuu yihi washahidnaa inaan xaadiraan jeclaan lahayn ninkii baa lahay maa shayta waxaad xaadirtay fastuqdiba waa laga cadhaysiiyey ninkii maqdaada hadalkaas la yiri waaba ka cadhodayba fajacaltu wuu leeyahay ninkan raawiga xadiidka warinaya cabdiraxmaan binu jubayr ibnu nufayr wuxuu leeyahay abii ka warra jubayr ibnu nufayr wuxuu leeyahay facajibtu waana la yaabayba ah, fajacaltu acajabu inaan yaabanahay maa qaala ninkan wax kuma hadlin ilaa khayran khayrun buu yidhi ah, ha nasiib badana waxaad aragtay in aragna waxaad la in la kulana jeclaan lahayn hadduu yidhi maxaa loo loogu cadhooni yaai uma aqbala calayhi miqdaad markaa caradii kadib ninkiiba ku jeedsado faqaala ku yidhi maa yaxmilu rajulu eh, afwan maa yaxmilu rajula nin maxaa ku xumbaarayo calaa an yatamanaa inuu tamaniyo maxdaran goob kayabahu llahu canhu ilaahay uu ka maqnaysiiyey masalat alqada walqadar meel ilaahay kaa maqnaysiiyey oo ilahayba kuu qori inaad ka qayb qaadato oo joogto maxaad u tamanin inaan joogaan rabi lahaa haddaad joogi laheed maadaa war waxaad samayn laheed laa yadri ma ogo low shahida waad duu xaadiri lahaa meesha hadda inaan xaadira rabi lahaa kayfa yakunu fiihi xaalkiisa muxuu noqon lahaa ma abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo kalu noqon lahaa mise abu jahl iyo cuqb bin mucaadi umay bin khalf oo kalu noqon lahaa muxuu ka ogaan lahaa wallahi baan ku dhaartay laqad xadara waxaa xaadiray rasuul allahi sala allahu alay wasalam aqwaamun aqwaamun qoomam iyo dad baa nabiga la joogay oo waqtigiisii soo gaaray kabahum ullahu ilaahay uu gembiyey oo rogay calaa manaakhirim gafuur gafuur fii jahanama oo ugu shubay dad ilahay dabagediyey oo gafuur gafuur iyo sansan jahanama u shubay oo nabiga xilligiisa la joogay oo la noolaa baa jira ha waa abu jahl waa ka adeerkiis abulahab abulahab cuqba bin abi mucayd waliid bin mxua mugiira raggaasoo dhan nabiga la joogeen maxaa qabsaday jahanamay galeen maxaa yeelay oo lagu naab jahanamo lagu guray lam yujiibuhu maynan ajiibin risaaladii iyo dacwadii iyo tawxiidka kamayna qaadanin walam yusadiquu maynan rumaynin oo been baad sheegi iyo sixir iyo wax bay sheegeen maynan rumaynin awalaa taxm markaa idinka haddaad joogi lahaadan moolba waysa waxaa samayn lahayd wuxuu ilaahay kuu qoray ee kaa maqnaysiiyey waxbaa sii raaraacin haddaba arrimahaada arursoo ishagaaji awalaa taxmaduuna allaha miyayna ilaahay ku xamdinaynin id akhrajakum hadduu ina soo saaray idin soo bixiyey laa tacrifuuna idinkoon garanaynin ilaa rabbakum rabbigii mooyaane diin la kurtumatiray oo laga baaraan degay oo la difaacay oo iimaankii kaab kaab iyo islaamnimadii ay saa usoo usoo taxnaa unbaad ka dhex dhalateen ha saa haddaad u dhalateenba rabbi iyo nabi iyo rasuul iyo diin iyo qur-aan baa lagu baray inaha lagu kala qaaday ha id akhrajakum laa taxmuduun so alxamdulillah inaad dhahaan maaha alxamdulilah nimanka ayagoo gaalaabaa gaalnimadii sidii looga soo leexin lahaaba adkaatay markaasay nabiga alay slam isku taageen qaar kamida saa ku gaaloobeen ku dhinteen marka walaa taxmuduuna allah id akhrajakum inuu ina soo saaray laa tacrifuuna idinkoon garanayn ilaa rabbakum rabbigii mooyeene fatusadiquuna aada rumayseen bimaa jaa bihi nabiyukum nabigiina alayh salaam wuxuu la yimid aada rumayseen indhahaba ku kala qaadeen wax inii laqinay oo towxiid inii qabtay ma jirto saasaa u dhalateenba fitradii iyo islaamnimaad ku dhalateen faabawaah abawaah maamun mawladin ilaa yuladu cala alfitra aabayaashiina islaamnimadii hore inagu sii wadeen qad kufiitum lbala imtixaan waa inaga kaafiyey bigayrikum baa inaga kaafiyey dad baa imtixaanka ku habsadeen imtixaan qabsaday oo iyagoo gaalo asnam dhex fadhiya nabiga intuu soo baxay u yihi quluu laa ilaha illa allah tuflixu oo deena tab ay oga furqaan imtixaankii ay maarata uu ku adkaaday wallahi baa ku dhaartay laqad bucitha nabiyu nabiga calayhi salaam baa lasoo saaray calaa ashaddi xaalin xaaladii ugu dareed ee bucitha calayha lagu soo saaro nabiyu nebi qatun weligii baa nabi lagu soo saaray a ah, nabiyaasha hore nabi nabibu nabiba nabi buu ka dambeynayay nabi nabi nabi nabi binu israil intaas isdaba taxanaayeen nabiyaal abtirkoodii iyo nasabkoodii iyo qabiil ahaan iyo degaan ahaanba dad isyaqaano yaqaano oo isfiirsanaya ahaayeen laakiin kuwan oon weligeed nabiba laga soo saarin xaalad nabina uuna dhoweynna lasoo saaray nabiga calayh salaam waxay noqotay xaalad culus marka ha ah, lix boqol oo sano yaa wax nabi la yidhaahdo nabi ugu dambaysa nabi ciise alayh salaatu wasalaam lix boqol oo sano marka carab marka gaalnimadii iyo shirkiiba khayr iyo wanaag iyo diin loo arkaayo iyo sanamkii ayuu nabiga ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam bucitha nabiyu calayhi salaatu wasalaam calaa ashaddi xaalin xaalada ugu dareedoo bucitha lagu soo saaro caleyha dusheeda nabiyu nabi qadu weri baa lasoo saaray fii fatratin baa lasoo saaray nabigu xilli fatra xilli kala dhaca oo nabiyaashii horena tageen nabigana calayhi salaatu wasalaam amin dambe laga soo saaray inta udhexaysana shirki iyo gaalnimo un lagu xadreenayay gaalnimo iyo shirki un ay maaragtay dadku isku raacsanaayeen wa jaahiliyatin jaahiliye mugdi ah oon diinba la haysanin ayaa nabiga alay slam laga soo dhex saaray maa yarawna dadku maba arkayaan ana diinan diin inay jirto afdalu ka fadli badan min cibaadati alawthaan asnaamtan oo la caabudo hubul iyo laate iyo cuze iyo manaatadaaqiya yaaba cibaado loo arkaa ta ugu ficnayd inay tahayba fa jaa'ahu markaasuu nabigu la yimid bifurqaanin kala bax ayuu la yimid faraqa uu ku kala saaray qur'aan buu la yimid iyo waxyi furqaana faraqa bihi uu ku kala saaray bayna alxaqi xaqii iyo tawxiidki iyo walbaadili shirki iyo kufrigii gaalnimadii yuu ka dhex baxay nabiga alay salaam arrintii baa cuslaatay oo ku adkaatay wafaraq markaasu wuxuu kala geeyey bihii xaqa asaga ah iyo furqaanka wuxuu kala saaray bayna alwaalidi waalidkii iyo walada waladkiisa aabahii ilmihii buu kala saaray aabihii baa islaamay wiilkii ragaasu qofaadhinaya oo waa diidanya islaamnimadii maahe wiilkii baa islaamay odaygina wuxuu leeyahay aabayaashaano waxay haysteen miyaan annaga sii daynayna aminkan ayuu leeyahay odaygii baa hadhay inta badan odayaashaa dheganaa xataa in kaana rajulu saxaabada nabiga dhalinyaray u wada badnaayeen dhalinyaro kasoo bilow abubakr cumar cuhmaan ali dhalinyaray wada ahaayeen xataa in kaana arajulu wuxuu ahaa leanna intaba nabiga ka weynaa nabigana afartan sano ayaa lagu soo saaray oo xaddu shabaab ah afartan sano inta kalena uu ka weynaa nabiga aley isalaatu wasalaam da ahaan iyo dhalasho ahaan marka dhalinyaray wada ahaayeen xataa in kaana arajulu wuxuu ahaa layuraa la yaraa kii arko waalidahu waalidkiibuu arki o waladow ilmuhu dhalo arki o akhaa walaalkiibuu arki kaafiran gaala reerkii baa kala baxay calolxumo iyo murug marka meeshii islaamnimadii iyo iimaanka iyo tawxiidka uu qaatay ilahay u furay uu indhaha ku qabowsan lahaa dadkiisa oo muslimiina dadkiisa oo gaala waa kan aabihii oo sanam caabudayo waa kan u sujuudi walaalkii waa kan ilmuhu dhalay waa kan waqad fataxa allahu asagina ilahay wuxuu u furay gufla qalbihi qalbigiisa qufulkiisa raabu ilahay intuu furay biliimaani iimaan ba ugu furayo waxid buu noqday muslima dadkiisina gaalo weeya balse uu yeel oo yaclamu wuxuu og yahay annahu in halaka hadduu halaagsamo dakla naar inu naar gelaya kan qaraabadiisa falaa taquru marka caynuhu indhihiisi marka ma qabowsanayaan indhihiisi marka qofkaasi isaga waa iimaan bu leh muslim wey lakin reerkii baa gaala oo aabihii baa gaala oo waaan macno lahayn oo muxuu ahaa gacantiisa ku samay ayuu ilah ka dhiganaya wahuwa yaclamu isagoo og ana xabiibahu qofkuu jecel marka falaa taqiru caynuhu indhihiisi ma qabowsanayso ma farxayso walaal bu indhihiisa qabowsanayn suuragal aynan ahayn yaclamu uu og yahay ana xabiibahu midkuu jeclaa ka abiihi wawaaladihi wawaalidihi fi naari inay naar ku jiraan isagoo og marka indhihiisa ma qabowsanayaan wa anahaa lilati tii ahayd inay xaalku uu yahay oy ducadan uun la siman tahay qaala allahu ilaahay uu yidhi waladiina yaquuluuna rabbana hab lanaa min aswaajina waduriyaatina qurata acyun ah, waa kuwa eh, cibaaduraxmaankii wey ducadan marka waa duca ay tahay muhim qofka inuu ku ducaysto in badanna uu carabkiisa badiyo badiyo gaar ahaan waalidka caruurta dhalay ducadan ha badiyo iyo tii haddaan sheegayna maxay ibrahim rabi ijcalnii muqiima salaati wamin duriyati rabbana wataqabal ducaa waladiina yaquluuna kuwa dheh rabbana hablana noohibe min azwaajina haweenkaana waduriyatan caruurtana qurata ishaada wax ku qabusato ishaadana maxay ku qabusanade ilmaha adi oo guulaystay muslim ah saalix ah wanaagsan taasaad ku farxaysaa ood ku guulaysan ama ad ahaa aad ku farxi xadiidku saxiix weeyaan oo axmed ibn xibaan way soo saareen sida musanifka usoo saarayba naam baabu man dacaa lisaaxibihi ninkii saaxiibkiis u duceeya muxuu ugu duceeyey an akthir maalahu ilaah xoolihiisa badi ilaah xoolihiisa badi wa walada carurtiisa marka wax adduun adduunya waa la iskugu duceyn karaa ah, ilaahu maalkiisa iyo carurtiisa badi qof waad ugu duceyn kartaa wax dhibaataana ma laha ah xadathna musa بن ismaaciil qala xadathna سليمان بن مغير can haabitin bn aslami can أنس بن مالك qaal dakltu cala nabiy nabiga alay slam aan u galay yowman maalin wama huwa xaalkun ma aha ilaa ana wa ummii wa umu xaraam khaalatii intaan nahay idakala calayna marka dakaltudaa hore iyo idakala calaynaadaas waa u geli jiray asagu nabigana waa ugeli jiray waa booqan jiray qowskaas rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka inuu marka soo galay nabiga alayh salaam reerkoodii lasoo dhaweeyey anasna uu galay meeshuu nabiga fadhiyey intaba waa dhici kartaa gurigana waxaa jooga buu leeyahay ummi umuxaraam eh, khaalati aheed habareertay id dakala calayna nabigu waa noo soo galay faqaala lanaa wuxuu nagu yihi alaa usalii bikum a ah, goorma hadi waa lasoo dhaweeyey nabiga alayh salaam wixii loo geen karay buu anas ugeeyey markaasuu markuu bogay rasuulka alayh salaam ayaga iyagii ugale wuxuu yihi salaad baan idii tukane kaalaya ah, salaad baan tukan gurigiis ay baraka ugu dhacdo raxmadda nabiga alayh salaatu wasalaam ay kamid ahayd raxmadda iyo mxuu ahaa siduu khayr oola jeclaa ummadiisa iyo saxaabada nabiga sala allah alay wasalam wafaha iyo abaal gudkiisana waa kamid ba heedoo qof ixsaan sameeya waa u abaal gudi rasuulka alayh salaam abaal gud ka weynna ma jirto nabi maxamed alayh salaam oo guriga ugu tukado oo barakada kusoo degto oo meesha uu ku tukadana ay noqoto meel nas ah nas ila alqibla meelaha kaleo dhan ee qiblada hadda inkastoo qalab iyo wax la helay wax lagu yar taqriibiyo oo bawsale iyo wax saas oo kale la helay laakiin nabiga alayh salaatu wasalaam meeshu ku tukada nas wey inta kalena ijtihaad wey inta kale fawali wajhaka shadr masjid araam umaad ku tukan shadr masjid araam jiha jihada maad aadi laakiin nabiga meesha ujihaysaday nas wey qibladii bay kacbadii bay toos ugu toosantay ilaa khada hadduu ahaan lahaa ilahay ooma qireen subxaana watacala waa laga toosin laha waa laga caddayn lahaa inta masaajidda nabigu ku tukaday waxa weeye waa nas qibladana waa waa mucayan ma aha maara takmiin iyo jiha un iska ma ahe waxa weyaan waa waa cayinan tahay wey alaa usalii bikum wadaka fi gayri wakti salaad bay ahayd xilli salaadna maa xilligaa salaad farada laga wadaa salaad farada ma jirin lakin salaadaha tadawuca ahee eh, mutlaqa ah marka nabiga alay salam ujeedadiis waxaa weye in ducadaas iyo salaadaas iyo barakada ay guriga guriga inay reerkaas u helo faqaala rajulu min alqowm nin baa wuxuu yihi qoomkii kamida oo anas dadku u sheekeyn ay thaabit bnu bunani iyo fa ayna jacala anasa minhu nabiga anas buu thaabidow markuu nabiga tukanayay buu nabiga yeelay anas haddii nabiga alay salaam iyo anas garanay anas waa nin raga hooyadii iyo umu xaraam habarartii iyo riwaayo kale imamuleyke iyo ayeydii iyo way jireen marka mas mase safanayaan haweenkan maxaarimta ee qaraabadiisaa safka isla gelayaan mise safka lama gelayo qaala wuxuu yihi jacalahu can yamiini nabiga midigtiisu istaagay anas haweenkuna gadaal bay istaagayaan marka xataa hooyadaa hadday noqoto ha noqotee la safan mayse safka la geli mayse waa saas ilaahay u tartiibiyey imaamkii iyo qof raga iyo haween maxaarimtiisa kamid ah hadday wada tukanayaan ninkaasi imaamkiibu ganu istaagi maxaarimtii haweenka ahana gadaal bay sida haweenka kalaba ayay u marayaan jacalow can yamiinihi midigta imaamka keligii aad la tukan qofka keligi la tukanaya midigtu ka istaagi bidix ma aha midigta wey waana garab istaagayaaye ka dambeyn mahayo garab istaagi uma sallaa bina sallaa binaa wuuna tujiyey nabiga alayh salaam uma dacaa lana uunoo duceeyey tiiba dib u noqday ala usali bikum tii wey uma salaa bina waana tuji uma dacaa lanaa waa noo duceeyey ahlbeyti baan khasisi anaga ahlbeytkii reerkii meesha degana anas iyo reerkoodi bikuli khayrin khayr kasta oo min khayri dunya walaakhira adduun iyo aakhira khayrkeeda buu noogu duceeyey nabiga aleyh isalaatu wasalaam hooyo fiiri marka raxmadeeda iyo ilmaheeda khayr si ay lo jeceshahay iyadii xataa ismayna gaara mayna u codsan codsi gaar ay u gudbisay nabiga alayh salaam faqaalat waxay tihi ummii hooyaday yaa rasuul allah khuwaydimuka khuwaydimuka khaadinkaada yar ee anasa udcu lahu si gaara ah ilahay ugu bari wiilkeed si gaara ah ilahay ugu bari fadacaa lii waa ii duceey bikuli khayrin khayr kasta kaana fi aakhiri ducaai ducadii uu ii duceeyey waxaa ugu dambeysay inuu yihi an qaala inuu yihi allahuma akfir maalah ilah xoolihiisa badi wawaladahu caruurtiisana badi wabaarik lahu barakee taas marka taa muhimka taa wey wabaarik lahu awlaad iyo xoolo badan barakada barakadaas wey midda muhimka ah inay badan yihiin tir ahaan tay ahaanna ay yihiin dad barakaysan midaas ayaa aad iyo aad muhim u ah sidii bayna noqotay oo anas radia allahu canhu beertiisa sanadkii laba jeer bay gu'i jirtay timirta meesha dadka kale sanadkii mar ay gu'i jirtay isaga laba jeer bay gu'i jirtay ducadii nabiga ku dhahday alayh salatu waslam xoolo badan buu noqday cumrigiisana ilahi waa kii dheeriyay sano ducada waa ku jirtay xagga caruurtana boqol iyo labaatan xilligii xajaaj uu basro galay boqol iyo labaatan gabarhtiisahoo eh, eh, la yidhaahdo amiina ayaa waxay leedahay boqol iyo labaatan min awlaadi sulbi dhabarkiisa kasoo galay ayaa yaa dhibatay oo saqiirtay inta saqiirtay inta nool iyo waxay sii dhaleen iyo farac farciisa kuwa ayago marka waa khalqi ilahi wey khalqi ilahi weeyaan xadiidku saxiix weeyaan ah, muslim iyo bukhari labada way soo saareen bukhari wakaan leenahay waa saxiixiisa kale wey ayb baabun wuxuu ku saabsan yahay alwaalidaat raxiimaat alwaalidaat hoyooyinka caruurta dhalay raxiimaatun kuwa naxariis badan wey ilahay baa ku abuuray waalidaat oo naxariis badan yihiin ah, ka naxariis badan yihiin makhluuqaatiisa kale xadathana muslim bn ibrahim alfarahidi weeyaane qaala xadathana ibnu fadaala qaala wuxuu yihi mubaarak baa la dhaha ibnu fadalahaas mubaarak mubaarak ibnu fadaala qaala xadathana bakr bn cabdillahi almuzani can anas bn malikin qaala wuxuu yihi jaaad waxaa timid imraatun islaamaa timid ilaa caaishata caaisha radi allahu canha bay u timid faacdadhaa caaisha caaishatu waxay siisay naagtaasi talaata tamaraati saddex xabood timir ah oo gurigeedaba yaalay ayay siisay wax kale weyday saddexdii xabee timirteed gabadhii mxuu aha baahneed ee weydiisanaysay ayay siisay saddex xabood timir wax kale ma hayso taana waxay tusaysaa deeqsinimada caaisha iyo iithaarka say u dooranaysa waxay u baahan tahay keyrkeed faacdad waxay siisay kul islaamtii la siiyay iyaduna fiiri kula sabiyin ilmo kastoo lahaa ay dhashay tamratan xabad timira labadii saddexdii xabo iyo min xabad siisay waamsakat linafsiha nafteeda waxay u dhigatay tamratan xabadii kale o iyadiiba umahotay rabtay inay xabadda saddexaadna ay cunto iyada waa nafley oo wax baahan ayaduba faakala sabiyaani labadii ilmood diba waxay laqeen oo cuneen atamratayn labada xabee timirtaa cune wanadaraa markaase waxay fiiriyeen ilaa umihima hooyadood bay fiiriyeen xabadda ay haysatay yaa indhaha lagu soo taagay way gaajaysan tahay waa idinkoo kale waxa ma yaqaanaan waa caruur yar yara wey facamadat markaase waxay u qasatay hooyadii ila tamra xabadii timirteed marka qaybin ku bilowday fashaqadaha kala dilaacisay faacadad waxay siisay kula sabiyin ilmo kasta nisfa tamratin timir niskeed fajaa nabiyu nabigii baa yimid caaisho yaaban oo aad u tacajabsan saddex bay iyadu siisay itaarkeedii hooyadan ila siyaaban tahay raxmadda ilmaha ay u naxariisanayso fa akhbarad waxay u sheegtay caaishata radia allahu canha nabiga alayh salaam waxay tahay arrintaa la yaab kalan maanta arkay faqaala nabigu wuxuu yihi wamaa yucjibuki maxaad kala yaabi min dalika arrinkaas aw min daliki maxaad kala yaabi laqad raximaha allaahu ilaahay baa u naxariistay hooyadaasi biraxmatiha bisababi raxmatihaa naxariisteeda sababteed ay sabiyeyha labadeeda ilmood u naxariisatay ayuu ilahayna u naxariistay waa kudhacday naxariis baa ku dhacday ah. marka raxmadaasi ilaahay subxaanahu watacaala waxay ku xoran tahay raxmada addoomaha maarata isku naxariistaan inamaa yarxam allah min cibaadihi raxmaa kuwa naxariistu ilahay unaxariistaa xadiidku saxiix weeyaan saxiixu ligayrihi isagoo kale laakiin oo macnihiisa oo kala xumbaarsan yuu fi saxiixayn kusugan yahay min xadiidi caaisha ayuu kusugan yahay oo kii dhihi jiray man ibtuliya min hadihi lbanaat bishay kuna lahu sitra min annaar gabdhahan oo kale ninkii lagu ibtileeyey waa imtixaan imtixaan wey waa imtixaanka marka khayr iyo wanaag haddii aad adeegsatana khayr iyo wanaag bay kuu noqon haddii kalena imtixaankii waad ku dhiciba saasay noqon marka waa nooc imtixaanka kamida wey korintooda iyo muxuu ahaa hawlahooda oo loo qumo ajir weyn bilaash laguma helin oo janno laguma helin bilaash janno laguma helin baabu qublatu sibyaani ilmaha yar carruurta yar oo la dhunkado dhunkashada ee mashumin waxaa tidhaahdaba ilmaha yar qiimo weyn bay ugu fadhidaa qiimo weyn iyo ilmaha yar ugu fadhidaa ilmaha yar markaad shumiso raxmad buu dareemi naxariis buu dareemi maxabo iyo mawad buu dareemi dhawaansho iyo wuxuu dareemaya wax badan buu dareemayaa oo laga yaabo qofka weyn wax ma u arkeyninba wax weyn u arkeyn marka waa qubla qublo naxariiseed wey middan ayada qublo naxariis wey ma aha qublat taladudi wajawa matale waa midii maaragtay naxariistaheed ee ilmaha ma qalbigiisa iyo moraalkiisa lagu dejinahay wey xadathana maxamed bin yosf firyaabi qaala xadathana sufyaan an thawri can hishaam ibn curwa can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tiri jaa acraabiyun nin reer baadiyaha ila nabiy nabiga u yimid sala allahu aleyh wasalam faqaala wuxuu yihi atuqabiluuna sibyanakum isla qumay atuqabiluuna sibyaanakum caruurtiina horta miyaad u dhunkataan famaa nuqabiluhum annaga ma dhunkane marka waa wa asaga tacajub marka intaasu calaama tacajub in hortiisa la dhigo ayuu maxaa yeelay kow caruurtii dadka ayuu weydiinayaa isagina wuxuu isku oogay inuuna weligii ilmakiisa dhunkaninba famaa nuqabiluhum annaga ma dhunkane jafaa waay iyo qalabsanaan iyo adeeg waay iyo raxmad yari naxariis yari waay faqaala nabiy sal l slm ba wuxuu yihi awaa amliku miyaan hanan karaa laka adiga miyaan kuu hanan an nazaca allahu an nazaca allahu ilaahay hadduu siibay min min qalbika qalbigaada araxma naxariis an nazaca iyo in nazaca labada waa la xarakeeyay ah, hadduu ilaahay uu siibay min qalbika qalbigaada alraxma naxariis hadduu ilaahay ka siibay ani miyaa naxariista kuu hayn kara ah, ilahay baa naxariis kaa siibay ilmihii yaraa dhashay ee intaas jeceel iyo wanaag la rabay iyo raxmad haddaad leedahay weliga ma dhunkanin ood lanaya anagi xadii saxiixa wey xadii saxiixeyn bukhari muslim waa kusugan yahay qala xadathana abulyaman alxakam bnu naaficin qala akhbarana shucayb bn abi xamsata dinar can zuhri maxamed bn muslim qala xadathana abu salam bn cabdiraxman azuhri an aba hurayrata dawsi radi allahu anhu qaal qabala rasuulu llahi sala allah alay slam nabigaa wuxuu dhunkaday xasan bna caliy gabadhiisa faaduma dhashay calina uu dhalay abulxasan oo lagu kunyeeday waa kii sayid weeyaan ah, dad iskhilaafsan oo muslimiinta kamidu ilahay maslaxa uga dhigay waa kii sheegay nabiga sal slam arrintiina waa taxaquqday bacda arbaciina sana o akthar wa cindahu laqrac bnu xaabis markuu nabiga dhunkanaya xasan waxaa ag fadhiya odayaashii carbeed ee banu tamiim duqaydii waaweynada acraabtaha ee adkaa cindahu laqrac bnu xaabis tamiimi baa ag fadhiya jaalis waa fadhiya faqaala laqrac baa wuxuu yihi ina lii casharatan min alwaladi toban ilmood baan dhalay oolaadaan leeyahay maa qabaltu ma dhunkani minhu xaggooda axaddan qofna kama dhunkanin marka jafaha acraabta iyo reer baadiyu waa ku badan yahay qalafsanaanta iyo adeega waa ku badan yahay qaar baa la sheegaya carruurtooda ooyaya oo islaantu ay ka maqan tahay ama meel ka aaday lugta ku aamusini lugta lugta <laughs> lugta afka ka saari ku aamusin fa nadara ilayhi rasul lah sal slam baa wuxuu fiiriyey isagii busaa u fiiriyey ninkii hadalkaa ku hadlay busaa u firiyey rasulka alayh salaam uma qaal man laa yarxam qofkaa naxariisanin laa yurxam loo naxariisan maayo limaada liana aljaza min jinsi alcamal liana aljaza min jinsi alcamal hal jazaa lixsaan marka hadba ixsaanka iyo raxmadda intay dhan tahay naxariista arxam araaximiin xaggeeda ad ka helaysaa naxariista qaaskeed baa laga hadlaya saxiix xadiid fi saxiixeyn bu kusugan yahay baabu min aadaabi lwaladi wa biruhu liwaladihi man adaba man baabu wuxuu ku saabsan yahay adabu lwaalidi waalidka edbintiisa iyo wa biruhu waalidka samafalkiisa liwaladihi <coughs> waa laba shay wey inaad xagga edbinta iyo tarbiyada iyo wanaajinta xagga akhlaaq iyo diineed aad u istaagto xaggan kalena birigii iyo samafalkii ixsaankii wanaagu samayntii wax u tarkii wax uqabashadii qabashadii labadaasa raba isku garbado labadaas isku garbado la rabaa haddaad markaa aad noqoto un xagga edbinta un aad dusha culays saarto dhankii kale ee biri iyo samafal iyo ixsaan adan waxba qabanin waxba ma tarayso waxba ma tarayso xadathana maxamed bin cabdilcaziizi qaal xadathana waliid bin muslim waliid binu muslim mudlis weeyaan waa nin hiqa lakin mudlis dhacancana oo una samica hadduna ku qaada xadis wa daciif ka hada kan hadda muxuu ku wariyay waliid bin muslim soo cancana ma xadadana ma ku qoran sheekh xadadana waliid binu muslim haye waka cabdilwaliid bn numayr ibn aws iska jir marka annahu samica wuxuu maqlay abaahu aabihii buu maqlay aabihiis ayuu maqlay weliid bnu numayr kaas isaguna majhuulxaal wey laba cilaa marka xadidka ku jirta soo maarti annahu samica abaahu buu maqlay yaqulu kaanuu yaquluuna waxay dhihi jireen aلsalaaxu min allah wاladabu min alaabaa kelimadaas marka aلsalaaxu salaaxa iyo suubinta iyo hagaajinta iyo istiqaamada iyo toosinta min allahi xagga le ka ahaatay waa hadal saxa weeyaan hidaayada tawfiiqda yaa iska leh waafajinta ilahay baa iska leh subxaana wa tacaala ilahay baa qofkuu rabaa hanuunini oo hidaayo siini oo salaax iyo hagaajin ilahay baa uhaya subxana wa tacaala isaga un baana salaax la weydiisan karaa allahuma aslix lana diinana aladi huwa cismatu amrina wa aslix lana dunyaana alatii fiiha macaashuna wa aslix lana aakhiratana alatii ilayha macaaduna <clears throat> soo maartid waa diin <clears throat> iyo adduunyo iyo aakharaba salaax ayaa gacanta ku haya ilahi subxaana watacaala ilahi maa gacanta ku haya ah, aslix lii shani kulah walaa takilni ilaa nafsi darf islaax markaa gacanta ilahi ku jirtaa subxana wataala hidaaya tawfiq waay wladabu edbintana min alaabaa aabaha maxaa la marka towjiiha iyo tarbiyada iyo tusida iyo tacliimta hidaayat dilaala la hidaayatu adilaala a taasoo marka aabuhuna gacanta ku haya ayaa loo igmaday oo loo xilsaaray inuu edbiyo oo uu towjiihiyo oo u tarbiyay caruurta xadiidka sanadkiisa daciif ha ahaadee macnihiisa waa macno saxiix ahoo dalaa'ilu lkitaabi wasuna ay tuseen labadaba qur-aanka iyo sunadaba qala xadathna maxamed bn salami qala abarana cabdilacla bn cabdillah cla alqurashi can daawud bn abi hindin can camir sharaxiilki wey camir bn sharaxiil shacbi ana nucmaan bn bashiir radi allahu canhuma saxaabiy ibnu saxaabi nucmaan bn bashiir ibnu sacdin qaala xadath an abaahu aabihiis oo bashiir bnu sacdi indalaqa bihi nucmaan buu kaxeeyey ilaa rasuula nabiga alay salaam buu ugeeyey yaxmilu asagoo xumbaarsan faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah inii ushiduka waxaan kumala gelin anii qad naxaltu inaan siiyey annucmaana wiilkan yaree nucmaaneen dhalay kada wa kada waxaasaan siiyey kada wa kaduhu riwaayaad saxiixa caddaysayoo waxay ahayd addoon bay ahayd weliida addoon baan siiyey buu yiri marka makhraati ka ahow inaan siiyey wiilkaygaa si gaar ahaanen addoon faqaala nabiga wuxuu yihi akulla waladika caruurtaada dhammaantood naxalta ma siisay ma ka sintay adoon iyo hadiya ma wada siisay qaal wuxuu yihi laa maya qaal wuxuu yihi faashhid mana geli hayrihi qof aanan ahayn marka taana waxa weya ma aha inuu u ogol yahaye waa aniga waxaas ma raba idhaafi wey meeshaad kala dhacaysa kala dhac saasay ka dhigantah orad qof kale laad waa jawr waa dulmi waa gardaro anna waxaa maqraati ka noqon maaye laa ashhadu calaa jawri baa riwaayo kale nabi alay slam dulmigaas iyo gardaradaas iyo eexdaas xarunta loo kala eexani aniga maqraati ka noqon maayo uma qaala nabiga wuxuu yihi alaysa yasuruka bashiirow soo ku farax gelin maayo an yakunuu inay noqdaan caruurta fi lbiri baarifalka iyo baari noqoshada iyo samafalka sawa inay ku sinaanadaan soo ma jeclid qaala balaa haabu yidhi qaala falaa idan marka hakala kala fadilin kala fadilin mid walbaba wiii mid kala siisa kanasi sidaa wax ku wad ee hakala fadilin buu yihi maxaa yeelay haddii caruurta qaarkoodna wax loo taro qaarna waxba loo tari waayo oo loo diido oo lagu ciilo maxaa ka dhalan ko horta ayagaa wada dhashay col bay noqon cadaawad iyo xasadnimona way isku bilaabayaan inay isdilaamaa dhici karta inay isdhacaa baa dhici karta inay cadow isku adeegsadaan baa dhacda iyagoo walaala ah walaalnimadoo dhan ba in la waayaa dhici karta o de cadow isku adeegsadaan kuwa antitera isku adeegsadaa la sheegay ah, walaala ah oo isxiray oo dhib badan isku geystaa la sheegay dayib marka eh, waa waa mid midda labaad adiga kuma roona waalidka ee dhalay oo dhibaatadaasi waxa aad samaysay adiga kugu soo noqon hadhow kii aad wax u tartay kii kale kuma sinanayaan hebel maa wadwadan jirtay wax kuu taro ayuu kuleeyahy kaa boodaya isagana caasi buu noqon marka makhaadirtaasay leedahay falaa idan bu nabi alay slam falaa idan e falaa tucdi liwaxdihi khaasatan idan idaa kaana idaa kunta turiidu dalik haddaad doonaysa biriga inay ku sinaadaan falaa idan ka mm-hmm. waa sida xiina idan oo kale wey mm-hmm. tanwiin ciwadsi dhihi jireen qaala abu cabdillahi albukhari wuxuu yihi alimaam albukhari raximah llahu taala musanifkii weeyaane layse shahaadatu shahaadadu ma aha min annabiyi xaggiisa ka ahaata calayh salaam ruksatan ruksa maaha a hadda nabiga calayh salaatu wasalaam shahaadada iyo markhaatigan ma ogoliya dhaafi bu yihi low isaga oon hadda wuu tafsiiliyey baaritaan buu samey istifsaal baa la dhahaa istifsaal akula waladika naxalta ayuu yihi wuu u waraystay nabiga alayh salaatu wasalaam hadduu marka hore daahirkaa un intuu ku xukumo uu yiraahdo masaas ahaa waan ku arkay waay markhaati baan kaa u yiraahdo laakiin bashiir uu og yahay caruurtiisa inuu cadaalad u samaynin uu og yahay nabigaa makraati ka ahaa miyay ku xalaaloobi maya xalaal ku noqon mayso waxay lamid tahay inamaa ana lakum bashar inamaa ana lakum bashar wainakum takhtasimuuna ilaya falacala an yakuna bacdukum alxana bixujatihi min bacd soo mu dhin alay slam ninkii aan u gooyo walaalkii man qadactu lahu bixaqi akhiihi falaa yaakudan fainama aqdacuhu qidcata min annar kama qala alay slatu wasalaam marka nabiga alay salaam wixii uu gooyey isagoo oo fiiriyey laxanka iyo fasaaxada iyo ninkan asaga wax sheeganaya su hadal iskugu dabariday iskugu dabariday isagoo nabiga fiirinaya hadduu wax ku xukumo kan wax loo xukumayna uu og yahay inuun xaqigiisii uunan ahayn wuxuu qaatay maxalaal nabiga xukunkiisii iyo maxkamadiisiiba wax u tari yah daahirkuu nabiga xukumo alayhi salaatu wasalaam iyo muuqaalka kore ha qaadanina bu yiri nabig alayh salaatu wasalaam xukmu lxaakimi laa yuxilu xaraama xaakimka ama qaadiga wuxuu xukumay shay xaaraama xalaal kaaga dhigi mayso maxkamad baa i ixukuntay iyo looyarkaygii baa guulaystay iyo damaj baan ka qaadi weliba xoolo kalaan sii dulsaar iyo waxaasoo dhan huraawaan iyo baatil waxba ka jir waxaan waxba ka jirna baatil weyaan xaaraan isdul saaran wey xaaraan isdul saaran inta min alifiha ilaa yaiha min alifiha ilaa yaaihaa waxaa weeyaan waa xaaraan halsjir haliska jir arrinta ayada haddii xataa laga adkaaday maxkamadda iyo muddaca aleyhi waa kala adkaan jireen maxaa haddana wax loo sii saaraya ya haddii haddaa wax la saari inti uun ninkan dhibaato lasoo gaadhsiiyey keliya maa laga qaado wax beenbeen intii la qorto la buuxsado meeshan oo intan oo wax lasoo qorto yaa dusha laga saaraya wax una tabarba loo hayninba marka waxaa weye waa jawr hadhowna qofka wuxuu leeyahay maxkamadda ay xukunto dhamma jirmaan ka qaado xalaalba ii noqotay buu leeyahy xalaalna ma aha xalaalla maaha qaala abu cabdillahi buari laysa shahaadatu min anabi ruksa ruksa kuma aha haddiiba maarata unan u istifsaalay nabig aley isalaatu wasalaam uu iska ogaaday laakiin haddii uu muuqaalkaa iyo calaa alasl ku wadi lahaa ayaduna saan bay ahaan lahayd ka hada alxadiid aladi asharnaah soo sheegnay baabu biru labi liwaladihi aabihoo baari fala liwaladihi wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina